بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم kitaaب الcمرة cمradii buu ku saabsan yahi wuxuu faahfaahiyey muصنifka raxmat ullaahi عalayhi xajkii si aad iyo aad u badan oo u waadaxsan buu u wafaahiyey wuxuu ka bilaabay nabiga عalayه الsalaaةu wasalaam markuu madiine ka soo baxay safartii guryaha laga soo baxay sala duhra arbacan fi lmadiina walcasaa ragcatayni bidilxulayfa yuu ka soo bilaabay kadib miiqaadkii iyo xarmashadii iyo xilliyihii la xarmanayey hadduu noqdo makaani iyo hadduu noqdo zamaani talbiyadii ilaa laga imaado xaramka iyo dawaafkii sacyigii bayna asafa waalmarwa dadkii xalaaloobayay hadyagoodin inay taxalluleen kuwii kalena ay sidoodii ahaadeen ilaa yowmu tarwiya laga baxay tarwiya haddii la baxay in lagu tukaday mino shan salaadood carafana loo sii gudbay wuquufkeediina bilowday gabalka ilaa u dhacayna carafo la taagnaa carafo laga soo laabtay musdelifo lagu soo hoyday dadkii ducafadahaa ay iska soo yaaseen kuwii kalena waagow u baryay mashcarulxaraamna ay ku ducaysteen bacda salaati subxi waagi markuu si fiican u dilaacayna laga soo dhaqaaqay musdelifa waxa u horreeya la bilaabana ay noqotay ramyu jamrat alcaqaba toddoba dhagaxoo yar yara lagu tuuray kadibna timihii la xiirtay xoolihiina la gowracay taxallul alawal meesha uu ku dhacay waxaan haweenayn qofka inuu u bannaanaado dawaaful ifaadihiina lagu daray kadibna taxallulu haanigii meesha ku dhammaaday dib uu usoo laabtay nabiga mina uu ku soo laabtay saddex maalmoodna uu joogay bacda zawaalla uu jamaraadka tuuranayay addunya wاlwusطى wاlcaqaba nafru haani kadibna waa kii soo guuray muxasab soo degay nabiga calayh الsalaatu wasalaam duhur iyo casr iyo maqrib iyo cisho ku tukaday aakhiru leylkiina usoo yaasay xaggayo xaramka dawaaf ulwidaac la imaaday nabiga salى الlahu alيه wasalam kadibna soo safrayoo magaaladiisii madiina almunawara u safray xajka hadduu intaa kusoo khulaaseeyey cumradii buu ku bilaabay musanifka raximah اllah wuxuu leeyahay baabu اlcumra wujuubi اlcumrati wa fadluhaa cumradu inay waajib tahay iyo fadliga cumrada a lagu sheegaya waa jasmiyey musanifka xukunka cumrada ma taradudin wuxuu yihi wujuubu اlcumra inay cumrada waajib tahay sidaasna waxaa ku tegay almashhuur min الshaaficiya wاlxanaabila wa ahl اlأhar ahluxadiidka cumradu inay waajib tahay sida xajka oo kale fi lcumri mara hal mar inuu waajibayo bkhilaaf madhab اlxanafiya wاlmalikiya oo qaba inay tahay sunna cumradu qolana waxay qabaan waa waa waajib sanadkii hal mar buu maxaa ujeedaa cumrigii hal mara ah ayuu waajibayaa kuwana waxay qabaan maya ee sanadkii waxaa ujeedaa waa sunna oo inaad un sunaysatood cumraysato sunna ahaan mooyeene waajib kaguma qoladane waa waajib waa imaam albukhaari iyo a'immadaha sheegnay adiladoodaasi qowlka cumar iyo qowlka ibnu cabbaas ee aayaddaa wa atimu alxaja waalcumrata lilaah inay qaniinat lxaj ay taho lala xidhiiriyo cumrada xajka aan la kala reebin iyo xadiidkii jibriil uu nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam akhbirnii can alislaam markuu yidhi wa an taxuja wa tactamira min riwaayati ibni khusayma inaad xajiso ood cumraysatuu yidhi xadiidu caaisha fi saxiixeyn ku sugnaa markuu nebigu ay dhaheen jihaadka maxaa ugu fadli badan ama jihaadkaan raba in u fadli badan maan jihaadno lakuna jihaadun laa qitaala fiihi xajun wa cumra buu raaciyey riwaayada qaarkood xaj iyo cumro marka halkaa waxaa laga qaatay inuu cumradu ay waajib tahay sida xajka oo kale fi lcumri mara amaa qorada leh waajib mee waa sunna xadiid waxay deliishanayaan sunanka ku sugan min riwaayati xajaaj ibnu ardaa riwaayadaasna ninkaasaa ku jira xajaaj ibnu ardana waa nin daciifa acraabi baa nabigu u yimid markaasu wuxuu yihi nabi alla cumrada mawaajiba ah? qaala laa maya buu yihi marka xadiidkaasi deliishanaya waana xadiid daciifa ah. <clears throat> sida xooga badan marka waa sidaa uu ku tagay musanifka nusuustana caddaynayso wa qaala ibnu cumara radia allahu canhuma cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi laysa axadun qof ma jiro ilaa wa calayhi korkiisa waxaa ah oo lagu leeyahay xajatun xaj iyo wa cumratun cumraa lagu leeyahay xaj iyo cumro yaa lagu leeyahy waa waajib labaduba cumrigiisa hal mara inuu la imaado tacliiqaasna ahartaasna waxaa wasliyey ibnu khusayme iyo daaro qudni iyo xaakim wa qaala ibnu cabaas radia allahu canhuma cabdullahi ibnu cabaas ibnu cabdilmualib wuxuu yidhi innahaa cumradu laqariinatuhaa xajka midii lala xidhiiriyey weeye fii kitaab illaahi bay ku xidhiirsan yihiin ilaahay wuxuu yidhi wa atimu اlxaja wاlcumrata lilah xajka iyo cumrada taam yeeloo ooga ilahay dartiina u xajiya u cumraysta ahartaas uu keenay ibnu cabaas uu leeyahay isagana shaafici iyo saciid ibnu mansuur baa wasliyey qaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf utanisi qaala akbaranaa malik ibnu anasin can sumay mawla abi bakr ibnu cabdiraxmaan ayaa la yihahdaa aabihii lama sheegin saasunbuu mashhuur ku yahay can abi saalix samaan wasmhu dakwaan cabdulahi bnu cabdullaahi abu saalix samaan wasmahu ismuesh ya abu saalix samaan dakwaan abuzinaad baa cabdullahi bnu dakwana abuzinaad ya cabdullahi bnu dakwana ama abu saalix waa dakwaan wasm laqabkiisana samaan iyo zayaadba waa la yihahdaa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu aleyh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi alcumratu cumro lala imaado ilaa alcumra inta laga gaaraayo kafaaratu waxaa lagu dhaafaa limaa fiihimaa waxa udhexeeya walxaju lmabruur xajka biri iyo samafal iyo wanaag la sameeyey oo khayr iyo wanaagu lala imaaday oo laga ilaaliyey rafadka waxyaalaha ku saabsan haweenka iyo faasiqnimada iyo dood iyo jidaalka laysa lahu maba laha jazaaun abaal ila aljanna gaayada loo socdee loo camalfalayna waa janno janno unbaa lagu galaa taasuu nabig sala allah alay wasalam uu yidhi ninkii ilaaliya baabu man ictamara qabla alxaji ninkii cumraysta xajkii ka hor qabla alxajidaas laba macnaba way soo geli oo oh, adoon xajkii waajibkahaa ee ruknigaha ridin oon la imaanin oo weligaaba xajinin cumro keliya ma aadi kartaa haa ma ahe waxaa imaan karta masaladii tamatuc aheyd ee in cumro lasii hormariyo oo lagu sii tamatuco haddana xajkii lala imaado labadaba way soo geli xadaثana axmed bn mحamedi qaala akhbarana cabduلlahi bn mubaarak almarwaziy qaala akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz ana cikrima bnu khaalidin saala ibna cumara radia allahu canhuma cabdullahi bn cumar bu wuxuu weydiiyey can ilcumrati cumro lala imaado qabla alxaji xajka hortiis faqaala wuxuu laa ba'sa dhib ma laha waad cumraysan karaa adoon weli xajinin cumro intaad hormaraysa ku tamatuci kartaa bikhilaafi maa dahaba ilayhi bacd culamaa saxaabada qaar waa soo maray alcumra atamatuc inay ka yar gows qabsadeen khulafada qaarkood qaala cikrima wuxuu yihi qaala ibnu cumar baa wuxuu yihi ictamara الnabiyu nabigaabaa cumraystay calayhi الsalaam qabla an yaxuja intuuna xajinin saddex cumruu nabiga la yimid isagoo un xajka welima ka imaanin saddex cumro ayuu cumraystay nabiga salى الlahu alيه wasalam cumraة اlxudaybiya fi sanati saadis sanadkii lixaad wa cumraة اlqaضاء sanadkii toddobaad wa cumratuhu cumraة اljicraana <clears throat> sanadkii sideedaad cumraة اlfatxi baa la dhahay wa qaala ibraahim wuxuu yihi ibnu sacdi can ibni isxaaqi moxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar almadani qaala xadaanii cikrima bnu khaalidin sa'altu ibna cumara milah xadidka wax lamadu sheegay waana tacliiq ibraahim ibnu sacdin waxaa wasliyey axmed can yacquub bin ibraahim ibnu sacd aلzuhri sanadkaa soo dhaafay qaala xadaanaa camr bnu caliy alfallaas sagaalkii buu ka mid yahay ay aimada lixdaa ka wada qaadeen toos oga wada qaadeen mubaasharatan wabiduuni waasita camr bnu cali alfallaas baa ka mida moxamed ilmuhana baa ka mida moxamed ibnu bashaar baa ka mida yacquub bin ibraahim adawraqi baa ka mida ashaj baa ka mida qurayb waxaa ka mid ah abu qurayb maxamed ibnu alcalaal hamadani maxamed ibnu ziyaad alxamaani sagaal bay ahaayeen qaala xadaana marka wuxuu leeyahay xadaanaa camru bnu caliy اfallaas xadaanaa abu caasim الnabiil abu caasim sheekh bukhaari weeyaan mara biwaasita buu kaga qaadaa mara toos buu oga qaadaa mubaashar akhbaranaa ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziizi qaala cikrima bnu khaalid saaltu ibnu cumar radi allahu canhu mila xadika wax lamid mutaabaco wey baabun kam ictamara nabiyu meequu nabiga cumraystay sala allahu alayh waalih wasalam waa su-aale nabiga meequu cumraystay waxaad dhihi kartaa haddii la dhaho cumro mustaqilah oo wax kale lagu darin saddex wey haddii la yidhaahdo cumro dhammaanteed oo tii xajka ku jirta afar bay noqonayaan xadaثna qtayba bnu saciid bnu jamiil bnu طariif الbaqlani qaala xadaثna jariir bn cabdاlxamid dabi can mansuur ibn muctamir can mujaahid ibni jabrin qaala dakaltu waxaan galay ana wa curwaة bnu zubayr aniga curwa bnu zubayr almasjida baan galay masjidka waa masjidka nabiga sal اla alay slam faidaa cabdullahi bnu cumar radi allahu canhuma cabdullaahi binu cumar baaba jaalisun fadhiya ilaa xujrati caaisha caaisha qowladeedii qolkeedii gurigeedii masjidka nabiga ku dheganaa ayuu xaggiisa intuu ku tiirsaday masaajkiibu ku jiraa laakiin caaisha gurigeedu saa ugu yar yahay agga caaisha gurigeedu ku yar yahay caaisha gurigeeda dhanka xagga masaajkii baa kaga dhegan oo qofkii masjidka nabiga ku jira calayhi salaatu wasalaam xujratu caaisha rasuulka iyo saaxiibehi ay ku xabaalan yihiin derbigiisa waxba ma dhexeeyo waidaa naasun yusalluun dad yaaba tukanayaba fi masjid masaajid ku tukanaya salaata duxa salaata duxadii xilligii barqinkaa dadkii intay masaajidka soo galeen yaaba la tukanayaba salaata duxo qaala fasa'alnaahu cabdullahi bin cumar baan su-aalay can salaatihim dadkan salaadooda faqaala wuxuu yidhi bidca bidco wey maxaa bidca ah salaata duxadu asal bay leedahay oo waa suna nabawiya oo ficilkiisii ku sugan tahay oo qowlkiisa iyo tawjiihaadkiisa iyo tarkiibkiisa iyo asaga jeclaysiintiisa ummadda ugu sheegay iyo ajirkeeda iyo hawaabkeeday ku sugan tahay oo wasiyadiisa iyo dardaarkiisa ku sugan tahay waxaa bidcada marka muxuu yahay waxaa dhici karta inuu ka wado in xilligan oo kale masaajidka lasoo galo guriga in lagu tukada afdala in masaajidka u lala soo aado oo tiraada salaatu duxaa masaajidka kusoo tukani ma aha salaadaha masaajida loogu talagalay maaha jamaacana laguma tukado sida badan sida badan jamaacana laguma tukado marka in sidaa la yeelaa bidcaah qaarkood waxay leeyiin in la daa'imo ayaaba bidcaahoo idaamadeeda iyo dawaamkeeda ayaa bidcaa bay qaarkood qabaan laakiin ina asal ay leedahay oo fiican tahay ajir badan tahay qofka xubnihiisaoo idil sadaqadii lagu lahaana labadaa ragcadood ay kaga filan tahay fadligeeday ka mid tahay nabigeena noo sheegay calayh isalaatu wasalaam uma qaala lahu wuxuu yidhi kam ictamara rasuulu اllah nabiga meequu cumraystay ibnu cumarow waa la weydiiyey qaala wuxuu yidhi arbaan afar ixdaahunna afartaa middood fii rajaba bisha rajab ayuu nabigu cumraystay afartaa mid ka mida rajab buu cumraystay fakarihnaa waxaan nacnay buu leeyahay an narudda calayh inaan ku radino in a dhahno sheekhi waan ka xishoonnay buu leeyahy waa arday lane aad bay uga cabsan jireen wa xishoon jireen culammadooda hadday xoogo u khalad ay ka arkaan si usluub ah oo edab ah ayay u tacdiilin jireen oo u haajin jireen culamada kale ay aadi jireen oo edin jireen qaala wa samicnaa istinaana caaisha annagoo la yaaban oo aamusan kana xishoonayno yaa waxaan maqalnay istinaana caaishata caaisha rumayashadeeda umilmu'miniina ahayd fi lxujrati qolkeeda iyadoo ku jirta rumayga ilkaha la dhacaysay jiiqjiiqdiisii baan ka maqalnay gurigeedii iyo qolkeediiyo la agfa fadhiyey fa qaala curwa wuxuu yidhi yaa ummaah hooyey ow yaa umma almu'miniin mu'miniinta dhammaantood keligay maahee hooyadeedoy alaa tasmaciina miyaadan maqal maa yaquulu abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan waa cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhuma hadalkiisa ma maqashaa qaala waxay tihi maa yaquulu muxuu leeyahay qaala yaquulu wuxuu leeyahay ina rasuula اlah sal slm ictamara arbaca cumaraat afar cumruu nabiga cumraystay ixdaahuna fii rajab mid baa rajab aheed buu leeyahay qaalad waxay tihi yarxamu اllahu abaa cabdiraxmaan allah u naxariisto waaba u ducaysayba ma اctamara cumratan cumro ma cumraysani nabigu ilaa wahuwa ibnu cumar shaahiduhu waa la socday oo goobjoog buu ahaa way ammaantay wama اctamara fii rajabin rajabna ma cumraysanin qadun weligiis usluubkan xasanka fiiri qofka markii la radinaayo bal usluubkan usluub ka fiican ma garanaysaa adiib oo qof loo radiyo masalada caytan iyo afxumo iyo tanqiis iyo ceebeen midna maaha iyo in qofkan asagaa la tuso ummadda inuuna aqoon iyo macrifo lahayn qofka cilmiga meel kastaba ha gaadhay wuxunbuu naaqis ku yahay waa ka cabdullaahi binu cumar oo fuqahaa u saxaaba ah mukfiriin alxadiid ah nabiga weligii la socday macsuum ma aha maca daalika cumradii buu gafay oo rajab buu leeh marka intay u ducaysay waa mudanya in loo duceeye khayrkiisa iyo wanaaggiisa iyo fadligiisa wax walba ka badane ya haddana waxay tidhi nabiga cumrooyinkiisa o dhan waa la socda aqoonyare ma hayso laakiin waa bashar bashar weeyaan oo basharkua sidiisaba nusqaanta waa ka dhacdaa waxay tihi wama ctamara fii rajabi ma cumraysan qadun weligii bay tihi halkaasaa marka inta ujeeda intaasu ahaa waxaan kaloo dhan waa gobol xaad iyo dejin wey bilaha uu nabiga cumraystay dhammaantood dilqacday ahaayeen afartaa cumrada xataa midii xajka ku jirtay wuxuu bilaabay dilqacda shan beri dilqacdo oo weli dhammaanin oo labaatan iyo shan marayso waa kuu nabiga ka soo baxay madiina marka dilqacduu niyada la imaaday oo niyooda xaj iyo cumro isku daray camalkuba ha dhaco bisha dilxije xadaanaa abu caasim الnabiil akhbaranaa ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz akhbaranii caطaa can curwa bn zubayrin qaal sa'altu caaishataan su'aalay radi allahu canha qaalad waxay tihi waxaa la weydiinayaa nabigu bilihii u cumraystay waxay tihi mactamara rasuul lahi fii rajabin fii rajab rajab bisha layihaho nabig ma cumraysana calayh salaatu wasalaam haddaad cumraystay waxba dhibaato male cumar bin khadaab radia allahu canhu kaana yactamiru fii rajab wuu cumraysan jiray dhib male laakiin nabigaa laga hadlaya ficilkiisa sala allah alيh wasalam xadaanaa xasaan binu xasaan qaala xadaanaa yaya xadaanaa hamaam hamaam binu yaya ibnu dinaar hamaam ibnu yaya ibnu dinaar can qataada ibnu dicaama sadusi qaala wuxuu yidhi sa'altu anasan baan weydiiyey radia allahu canhu kam ictamara nabiyu nabigu meequu cumraystay sala allah alay waslam qaala arbacun afar buu cumraystay cumrat lxudaybiya waaba ku tiriyeyba cumradii sanadkii lixaad dhacday ee xudaybiya meesha la yidhahda nabiga iyo saxaabadiisa lagu ooday ee loo diiday inay xaramka gaaraan halkii bay ku xalaaloobeen ku cumraysteen fii dilqacda bay ahayd bisha dilqacda ee sidataa la yidhahda carafa ka horaysa xayu meeshiisaddahu lmushrikuun mushrikiintu ay ku reebeen weeye xudaybiyadu oo u diideen inuu xaram ka gaaro wa cumratu min alcaami lmuqbil sanadkii soo qaabishana sanadkaasna waa kii soo cumraysta iyaduna fii dilqacda bay ahayd xayu saalaxahum siduu kula heshiiyey nabiga calayhi salaam heshiiskii baa sidaa ahaa sanadkii lixaad dhacay ee xudaybiya in sanadka dambe isagoo shuruuddaa iyo shuruuddaas wata inuu soo galo oon seefihiisii iyo hubkiisii iyo warmihiisii galkooda mooyeene aan bannaanka keenaynin wa cumratu ljiciraana cumrada kana cumrat ljiciraana ah weeyaan oo id goortii buu soo cumraystay qasama haniimata ah, uraahu xunayn haniimadii xunayn xoolihii faraha badnaa ee laga soo helay hawaazina nimanka hawaazina la yidhaahdo meeshii uu ku qaybiyey bay jiciraanada habeenimo ka soo horbaxay nabiga calayh salaam oo habeenimo ka soo cumraystay ayuu intuu cumraystay buu habeenkiiba ku laabtay jiciraana qultu kam xaja meequu xajiyay nabiga qaala waaxida hal halkaasaa markaa cumro la socotaa afartii uu kuu sheegay anas waa sida xadiidkii caaisha waafaqe halkaa xajka ana cumradii baa la socota ti afraad wey xadaana abulwali hishaam bn cabdilmaliki qaala xadaana hamaam ibnu yaxya can qataada ibni dicama qaala sa'altu anasan anas baan weydiiyey radia allahu canhu su-aalo faqaala wuxuu yidhi nabiga meequu cumraystay la su-aal faqaala ictabara nabiyu xayu raduuh nabigu waa cumraystay markii ay radiyeen ee celiyeen oo xudaybiya uu dhaafi waayey waa cumraystay wa min alqaabili sanadkii soo qaabilshanaa cumrat axudaybiya soo qaabilshanaa ee ka dambeeya sanadka toddobaadna cumratulqada baa loo bixiyey qaduhuna ma aha in tii la qadaynayo ee waxaa weeye min alqadiya sulxigii iyo heshiiskii iyo bunuudii iyo qodobadii heshiiska yaa waxaa ka mid ahaa an yactamira fi alcaami almuqbil inuu soo cumraysto ee maaha qofka muxasharka ahee xaj iyo cumro intuu u la hor istaagay halkaa uu ku xalaaloobu xajkiisi iyo cumradiisiba ugu ansaxay waajibkan waa ka dhacay wa cumratun cumratan cumrana fi dilqacda dilqacda bay ahayd kuwa kaleba dilqacday ahaayeen oo waa midan uu sheegaya wacumratu fi dilqacda waa cumrat ljiciraana labadii kale ogaatay cumrada faraadna maca xajati xajkiisuu ku daray xajatulwadaac qaarin buu ahaa nabiga xaj iyo cumrus ku daray xadaanaa hudba hudba ibnu khaalid wey qaala xadaanaa hamaam ibnu yaxya ibnu dinaar wa qaala ictamara arbaca cumarin buu yidhi waa mutaabaco afar cumro fii dilqacda kowdhe fii dilqacda bay dhaceen bisha dilqacda la yidhaahdo cumrooyinkaas ila alatii ictamara maca xajatihi midii xajkiisa uu maciisa uu cumraystayo xajka uu geliyey mooyeene midaasi haddii la dhaho camalka iyo shaqada wuxuu nabigu qabtay calayhi salaatu wasalaam dilxija oo bishii dilxijo afar marayso waa kii ma ka soo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu dawaafilquduumkii iyo xajkii iyo howlihiisii kadib uu sameeyey bishii dilxija laakiin niyada goorbay dhacday niyada waxay dhacday dilqacda bisha sobataa bay dhacday cumrat isagoo meesha dilxulayfa maraayo nacam cumratuhu min alxudaybiya uu ka soo cumraystay kowdhe wa min alcaami lmuqbili sanadkii soo qaabishanaa ay ku xigeen sanadkii toddobaad weeye cumrat lqada wa min aljiciraana sanadkii sideedaad weeyaan jiciraana uu ka soo cumraystay xayu meesha weeye jiciraanadu qasama qanaa'ima xunayn xunayn qaniimadooda uu kuqaybsaday ku qaybiye nabiga calayhi salaatu wa xoolihi ugu badnaa baa soo galay nabiga geel iyo ari iyo lacago kala duwan iyo dab markaasuu boqol boqol halaad ragga qaar siiyey kuwii muaalifatulquluubka ah ee soo islaamay wa cumratan cumrana maca xajatihi xajkiisii maciisiibuu ahaayo xajat lwadaac intaba dilqacday ahaayeen xadaanaa axmed bnu cuhmaan qaala xadaanaa shureyx bnu maslama qaala xadaanaa ibraahim bnu yuusuf ibraahim ibnu yuusuf ibnu isxaaq ibna abi isxaaq asabeeci ibraahim ibnu yuusufkaas can abiihi aabihiis oo yuusuf ibnu isxaaqa can abi isxaaq oo awowiis ahoo abi isxaaq asabeeci camar bin cabdillaahi alhamadaani ah marka waa musalsal biaala sabeec nimankaan subayciyiinta iyo xadiisku sanadka dambe ibraahim ibna yuusuf can abihi can jaddihi qaala wuxuu yidhi sa'altu masruuqan baan weydiiye uu leh masruuq ibnu lajdac wa caaa iyo caطaa bin abi rabax wa mujaahidan ibnu jabr faqaaluu waxay yidhahdeen ictamara rasuulu llahi sal l slam baa cumraystay fii dilqacda bisha dilqacdaa oo sidataan la yidhaahdo waa ashhuru lxurum waan ashhuru lxaj bay ka mid tahay qabla an yaxuja intuuna weli xajinninba isagoon xaji xajatulwadac ka hor bu saddex sii cumraysta waqaala samictu bara binu caazib baa maqlay radi allahu canuma yaquul ictamara rasul la sal slam baa cumraystay nacam fii dilqaada qabla an yaxuja maratayn intuuna xajinin laba jeer marka laba ma aheene saddex bay ahaayeen khaalis ah iyo midda afaraado xajka la socotid xadiista nabiga kale caddaynaysa wixii ziyaadaa oo fiqaadda ay ziyaadiyaan maqbuul wey waa la aqbali ninkii laba sheegay ninkii saddex sheegay saddexdaa la hormarin tacaarudna kama dhexeeyo tirada yar tirada badan ma caaridayso kama hor imaanayso maxaa yeele waa ziyaada baabu cumratin fii cumratin fii ramadaana bisha ramadaanoo la cumraysta ka waran xadaanaa musadad bnu musarhadin qaala xadaanaa yaxya bnu saciid alkhaطaab can ibni jurayjin cabdilmalik bni cabdilcaziiz can caطaaءi bn abi rabaxi qaal samictu ibna cabaas radi allahu canhuma waxaan ka maqlay yukhbiruna isagoo nooga sheekeynayo oo yaquulu leh qaala rasuulu اllah wuxuu noo sheegay nabiga inuu yidhi salى اllahu alayh waali wasalam liimra'ati min alansaar haweeney reer ansaareeda umu sinaan alansaariya umu sinaan alansaariya riwaayo kala caddaysay samaaha ibnu cabaas buu leeyahay mujaahid ee cadaa cada wuxuu leeyahay ibnu cabaas waa sheegay magaca islaantaas fa nasiitu ismaha anaa halmaamay laakiin ruwaad kalaa caddeeyo oo sheegay umu sinaan ina dhihi jiray maa manacaki buu nabigu markuu soo xajay xajadulwadaac oo saxaabada wax ka harayba uu yaraa boqol kun oo saxaabao rag iyo haweenay carruurba leh ay la xajiyeen madiine markuu kusoo laabtay umu sinaan ma xajinin nabigu waa booqday maa manacaki maxaa kaa reebay an taxujii macanaa inaad nala xajiso sanadkan maxaa kaa reebay qaalad waxay tihi kaana lanaa naadixun hal gaadiid ah wax dheeraada ah, hal neef oo gaadiid oo geela ah ayaan lahayn asalka naadixu waa neefka lagu lagu dhaansado ee xool maarata beerahan lagu waraabsadee dhaanka ayaa naadixu dhihi jiray beerta lagu firdhina lagu waraabinaya farakibahu abu fulaan abu fulaan hadduu umu sinaan ay tahay abu sinaan iyo wabna wiilkiisiibaa isla raacay hashaasoo radiif iyo fangal isku ahaa lizawjiha ninkeediiyo wabniha wiilkeediia ka wadaaye wa taraka naadixan hal baa noo soo hadhay muxuu ahaa aan ku dhaansana naadixu waa neefka lagu dhaansado nandixu calayhi kaasna waan ku dhaansananay oo beertaan ku waraabsanaynay kaana waan ka maarmi weynay oo beertiibaa qalali oo u baahan wax si lagu dhaamiyo qaala nabiga alayh salaam wuxuu yidhi faida kaana ramadaanu ramadaan markii uu imaado taamadii wey ictamarii fiihi bisha ramadaan cumrayso so dilxijo maadaan xajka ka harin ramadaanka soo socda cumrayso fa ina cumratan fii ramadaana ramadaan oo la cumraysto xajatun xaj weeye aw naxwan wax lamida buu leeyahay bukhaari baa wata hadalka aw naxwan mima qaala nabigu wuxuu sheegay calayh salaam ama sidaa ama wax lamida xagga macnaha marka lafdiga haddii aadan xifdinin macnihiisa aad haysato macnihii hayso alfaad muraadifahoo la macno ahoo lafdiga asaga ah macnihiisii ku dhow ama lamida waa ku bannaan tahay riwaayat alxadiidi bilmacna mashhuur muxadisiinna waa qabaan bukhaari baa ka mid ah in xadiidka macni lagu warinayo laakiin si aad iskaga ilaaliso bal inaad yar ka gabidhacdo ow kamaa qaala iyo ow naxwu mimaa qaala iyo waxyaalahasaad leedahay axaadiista nabigeena khaas ku tahay iyo wixii kale laakiin qur-aanka ma dhigi kartid ow kamaa qaal ow naxwu mimaa qaal laakiin fii saxiixi muslim waxaa ku sugan lafdigaa uu bukhaari raximah llahu macnahaan ku sheegay tacdilu xajatan buu yihi cumratun fii ramadaan tacdilu xaja xaj bay u dhigan tahay cuduulkaas ama mxuu ahaa cadligaa iyo udhignaanshahana waxaa laga wadaa xagga ajirka iyo hawaabka ee xagga ijzaha maaha xagga ijzaha ma aha qofka hadduu bil ramadaan cumraysto xajkii waa ka dhacay maxaa yeeley cumradii ramadaanka xaj bay u dhigan tahayoo meesha xajka cumradaasa kaga filan macneed maaha waxay ka mid tahay suuraة اlikhlaas suuratu qul huwa allahu axad tacdiilu ulu اqur'an bay udhigan tahay marka qofka hadduu yidha lilaahi calaya an akhtima اlqur'aana inaan qur-aanka dhammeeyaan ku nadray qul huwalla saddex jeer hadduu akriya kama kaafinayso xagga ijzaha iyo xukunka iyo qadaha kuma dhacaysee ajirka iyo hawaabka aakhira laga hadlaya taasa laga hadlaya qaala almusanifu raximah llah baabu lcumrati leylati alxasba wagayriha habeenka xasba in la cumraysto iyo wagayriha leylat alxasba habeen aan ahayn cumradu ay iska furan tahay wakti kastaba leylat alxasba yaa sheegi kara ha ma leylat alxasba ya leylat ish habeenka saddexiyo tobnaadkii laga soo guuray mina habeenkii afariyo tobnaadka lagu soo hoyday xaggee xasba xasba magackeeda way leedahay muxasab ah, waxay kaloo leedahay abdax abdaxna waa la dhahaa ah, khayfu bani kinaana inta waa isku dhadhowdahay xujuun kama foga ayib habeenkaas marka in qofka cumr caaishu soo wadaa qala xadaana maxamed bn slm qala abarana muaawiya maxamed bn khaasim darir qala xadaana hishaam ibn curwa can abihi can caaisha radi allahu canha kharajnaa qaalat baa ku jirta meesha kharajnaa waan baxnay maca rasuuli ilah rasuulka annagoo la socona calayh salaam muwaafiina lihilaali dilxuja annagoo xijo bilashadeedii ku toosan maxaa yeelay shan beri baaba ka hadhay markay madiine ka soo baxeen dilxuja inay bilataa soo dhow afar markay maraysay ma ka imaadeen faqaala lanaa nabigaa wuxuu nagu yidhi man axaba minkum ninkii idinka naga midoo jeclaada an yuhila biاlxaji inuu xaj xarmado falyuhil xarmado waman axaba an yuhila bicumrati ninka cumro rabana falyuhila bicumrati ha xarmado falowlaa anii ahdaytu haddaana hadiyo soo kaxaysanin la ahlaltu waan xarman lahaa bicumratin aan ku xalaaloobi lahaa qaalat waxay tihi famina waxaa naga mida man ahalla bicumra wa mina waxaa naga mid man ahalla bixajin dad xaj soo xarmaday wa kuntu waxaan ka mid ahaa miman ahalla bicumra dadka cumrada niyooday fa adallanii waxaa ehareeyey isoo galay oo igu soo dhowaaday yowmu carafa waana xayd anoo xayd qaba sarif meel la yidhaahdo maka agteeda markay maraysa caadada ku dhacday maka waxbay gashay iyadoo caadada qabta sug sug sidii loo lahaa afartii berri waa dhammaatay ee ka hadhay yooma tarwiyadii minaaba loo bixi rabaa berri oo minaaba subaxdii loo bixi rabaa yooma tarwiyadii berri mina loo baxaayana yowma carafa ku xigta yowma carafana xaji unbaa lala imaan kara xataa lama cumraysan karo wixii yowmu carafa ay tahay xaajina aad xajna aad u timaado waan cumraysan lagaa yeeri maayo waquufu carafaba taaganba waktigu mudayiq weeye inta kale waktiga cumrada waa waasac laakiin haddii carafa la gaaro ama yoomunaxri ay tahay oo dhagaxtuurka lagu jiro waan cumraysani oo waan ka baxaya xuduudulxaram lama ogolo marka waxay leedahay yoomu carafa ana xayd buu soo galay fashakawtu ila nabiy nabigaan u sheegtay calayh salaam faqaala wuxuu urfidii cumratika cumradii aad sugaysay ee leed ama aad ku xalaalowdaa suuroobi weyday halkaa kaga tag wanqudii ra'siki madaxana furfur wamtashidii shallayso timahana ilaali waahilii bilxaji xajkana xarmo wey qaar baa qaba caaisho cumradeeda halkaa inay kaga tagtay ooy mufrid ahayd laakiin qowlka mashhuurka ee raajixa waxaa weeyaan si adilada loo jamciyo cumradii aad keligeed u taagnayd ka tag baa laleeyahay mooyeene ma aha inay baabaaday cumradii xaj bay dhex qaaran bay ahayd laakiin riwaayooyinka intay daahirkooda aad bay kuu tusaysaa inaa caaisho cumradeeda hore aan la ictibaarinin ayadoo calaa cali waatan riwaayooyin kalea laakiin jiro uu nebigu leeyahay dawaafuki bilbeyti wa sacyiki bayna safa walmarwa yakfiiki can xajiki wa cumratiki riwaayada waa sariix wey xajkaadi cumradaadi waxaa kaaga filan dawaafulifaadihii aad la imaatay iyo sacyigii bayna safar walmarwa waxayna arrintaa ku dhici kartaa hadday qaarin tahay oo xaja cumra isku dartay wahuwa kadalik sidaas weeya alimaam ibnuqayim raximah llah fii zaadi lmacaad aad bu masaladaas ayadaa ayuu munaaqasho dheer iyo hadal dheer ayuu u geliya oga hadlaa waana rajaxay waahilii bilxaj falama kaana leylat lxasba habeenkii muxasab markii la gaaray oo xaj soo dhammaaday dawaafulwidaac keliya loo fadhiyo la sugaayo arsala maci wuxuu ii raaciyey cabdiraxmaan walaalkeed wey ila tanciim tanciim buu ila diray oo yidhi orad aada waa xaramka in laga baxo xilliga laada haddaad adoonba ka joogo inaad cumraysato rabto xaramka waad ka bixi fahlaltu bicumrati maa soo xarmaday makaana cumrati cumradaydii bedelkeedii marka iyagu sidaasay qabtaa laakiin waxaa weeyaan cumro oo khaasay rabtaayoo aan xaj lagu darin sida gabdhihii kaleba ee nabiga calayh salaam zawjaadkiisii baaba cumrata tanciim tanciim meesha la yidhahdo in laga soo cumraysto waa xaramka meesha xilliga oo ugu dhow adna alxilli ila alxaram baa la yihahdaa tanciim xagga dhanka jidde iyo madiine marka loo soo baxay ku taallaa masjidu caaisha ayaa hadda la yidhaahdaa ama ku yaala xadaثna caliي بن cabdالlah الmadini qala xadaثna sufyaan بن cuyaynata can cmr بن dinar qala samica cmr بn awsi ana cabdالرaحman بn abi bakr radi الlahu canهuma akbarh ana الnabiya salى الlah alيه waslm amara wuxuu amray cabdiraحmaan cabdiraحman bn bakr an yurdifa caaisha walaashii caaisha inuu gadaal ratiga ka saaro wayucmiraha soo cumraysiiyo min atanciim tanciimna ay kusoo cumraysato qaala sufyaan maratan samictu camran baan maqlay kam samictuhu min camr meeqaan ka maqlay fara badana buu ka wada xadaثna mxamed بn mثنى اcanزي abu muسى qala xadaثna cabdالwahaab ibn cabdالmajid الثaqaفي can xabيb المcalم can caطاء بn abi رabaxi qala xadaثanii jaabir بn cabd الlahi radي الlah canهuma ana الnabiya salى الlaه عalيه waslm ahalla waa xarmaday isaga iyo asxaabuhu asxaabtiisii bilxaji xaj bay niyoodeen walaysa maca axadin qof ayaga oo minhum saxaabada ka midana hadyun hadye ma wadin hayr nabiyi nabiga aan ka ahayn iyo wa dalxata dalxa dalxa iyo nabiga calayh salaam labadaasa la cadeeyey kuwo kale waa jireen wa kaana caliyu cali bin abi aalib isaguna wuxuu aha saddex ku ah qadima kii ka soo galay min alyamani wa macahu lhadyu isagoo hadiya wada faqaala nabiga wuxuu yidhi markuu weydiiye yidhi war maxaad soo xarmatay oo soo niyotay caliow qaala wuxuu yidhi ahlaltu waxaan xarmaday bima ahalla bihi rasuulu اllah xawaalo wey adaan kugu soo xawilay umuurtaydii waxaad adiga niyootay un baan niyooday wa ana nabiya nabiga calayh الsalaatu wasalaam adina liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu u ogolaaday an yajcaluuha inay yeelaan xajkoodii cumratan cumro oo yaduufuu bilbeyti beytka ay dhawaafaan uma yuqasiruu ay timaha gaabsadaan wayaxillu ay xalaaloobaan yaduufuudaasa waxaa soo gelay dawaafkii kacbada iyo dawaafkii sacyiga labadaasba waa rukni arkaanulcumro ka mida uma yuqasiru waa rukni iyo mee waa waajib baa la isku hayaa ilaa maahu ilaa man macahu lhadi ninkii hadyo wada mooyeene oo haddaad hadyo wada dawaafka ad kacbada dawaaftay iyo sacyiga bayna safa walmarwa kuma xalaaloobi kartid dwaafquduum buuba kuu noqon ba dawaafkaas sacyigana waa kii rukniga ahaayoo soo hormarsatay faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii arrinkii bay ka biyajiideen saddex beri baaba ka hadhaya mutarwiya in loo baxo waxay dhaheen nanaliqu intaan xalaaloogno oon haweenkaanaga la tacaamulno miyaan nanaliqu tegaynaa ilaa mina wadakaruu axadina axadkaana dakarkiisa iyo xubinkiisa taranka oo yaqduru uu ka tifqayo biyihii ay ka tifqayaan yaminidii annagoo haweenkaanaga la tacaamulnay miyaan labayk allahuma xajar haddaan odhahaynaa fabala nabiy warkii baa nabiga gaadhay sal la alay wasalam in saxaabadii ay ka maageen oo ka istaageen faqaala nabigu wuxuu yidhi low istaqbaltu min amrii ma istadbartu haddaanan qaabili lahaa waxaan hadda sooaan maaratay soo dhaafay oona ku noqon karin ma ahdaytu haddaan ogaaday haddaan mar hore ogaan lahana waa lagu fasiray ma ahdaytu hadiye mama soo kaxeeyeen walowlaa ana miciya alhadya haddaana hadiye wadinna la axlaltu waan xalaaloobi lahaa marka mukhaalafada in ninka imaamka ee hogaanka ah uu la imaado dadka wuxuu amraayo wax khilaafsan uunun loo imaado culayskeeday leedahay culayskeeday leedahay saas darteed nabiga calayh isalaatu wasalaam arrinkiibuu cudurdaar ka bixinayaa oo uu leeyahay aniga isama kii khilaafin ee arrin baa hortaagan arrintaana idinkina ima hortaagna hadiye ma wadaan oo anigase hadiyaan wadaayo ilaan ka gowrac ma xalaaloobi karo wa ana caaishata xaalad waxaysh sarif markay marayso meeshuu nabigu maymuuno ku aroostay fanasakat ilmanaasika kulaha acmaasha xajkoo dhan bay la imaatay wixii aan dawaafka ka ahayn hayra annaha lam taduf bilbeyti kacbada mayna dawaafin sacyina waa ka dambeeya waa kasii horeeya waa ka dambeeyaayo isaguna de lamaba gaari karo sacyiga qaala wuxuu yidhi falamaa tahurat markay caaisho daahir noqotay carafo marka ka soo noqotay baa dhiiggii baa ka go-ay wadaafad ay dawaaftay dawaafulifaadadii rukniga ahaa yay qaala tihi yaa rasuul allah waa markii camalka la bogay oo leylatulxasba la imaadayoo la guuri rabo yaa rasuul allah tandaliquuna bicumratin waxaja xaj iyo cumro maan la tegaysaan wa andaliqu bilxaji ana xaj keligiimiaan la tegi inqudii waa kii dhihi jir nabiga alayh salaam unqudi raasiki iyo mxuu ahaa urfudi cumratiki iyo arrimahaasay u malaysay cumradee la xooray fa amara cabduraxmaan bin abubakr ama mehe waxay rabtaa sidii gabdhihii kale ay sameeyeen labada waaliid fa amara cabdiraxmaan bin abibakar buu amray an yakhruja macaha gabadha inuu raaco walaaheeda walaashiisa ila tanciim uu geeyo factamara waa soo cumraysatay bacda alxaji fi dilxaja labada waaliid dilxijana yay soo cumraysatay bishii dilxija yay soo cumraysatay ah, xajkii kadib wa ana suraaqata binu maalik binu jucshum ninka la dhihi jiray ninkii nabiga markuu hijrada hijrooda isaga abubakar iyo dhaxda isagoo maraayo faras kasoo kasoo dabaqaatay inuu dila rabay nabiga iyo abubakar markii deena faraskiisiiba dhulka lala gooyeyna oo yaa allah wax yar ka soo haray ilaahay ii bari uu yidhi nabiga calayh salaam markii dambe ammaan iyo nabadgelyo iyo ku baaqay kadib waa islaamay saxaabi jaliila buu noqday wuxuu leeyahay nabiga calayh salaatu wasalaam yuu la kulmay laqiya nabiya buu la kulmay wa huwa nabiguna bilcaqaba jamrat lcaqaba isagoo tuuranay wa yarmiiha isagoo tuuraya jamrat lcaqaba maalintii yomnaxriga faqaala wuxuu yidhi alakum haadihi khaasa yaa rasuul allah idinkan saxaabadii nabiga ee adiga nabiga oo ummadaadan hadda joogta kuwan hadda joogay saxaabadana miyay khaas ku tahay xajkii in cumro looloo bedelo in birihii xajka la cumraysto lagu tamatuco ma sanadkane khaas ku tahay alicaamina haada baa soo arortay riwaayo kale alicaamina haada ma sanadkanan bay khaas ku tahay qaala nabig wuxuu yidhi laa maya bal lilabadi weligeedba riwaayo kale wuxuu yidhi dakhalat alcumratu fi اlxaji washabaka bayna asaabicihi cumradii xajka waa isgaleen haddaad cumro niyootood xajka dhex geliso shaqadii xajka bay cumrada ku dhex jirtaa sanadkanna khaaskuma ahe waa caam biyaha xajka waa la cumraysan karaa waqti waasacaad haysataa halkan marka waxaa laga caddeeyey tanciim ayay kasoo cumraysatadaa wey hadda wuxuu u keenay musanifka raximah اllahu macno kale iyo fawaaid kalena waa ku jirta alictimaaru bacda alxaji bikayri hadyin aa kan ayadana alictimaaru in la cumraysan karo wii fawaa'idaha bukhaari baababku kugu keeniba isagaa baab kuu ma yustafaadu min alxadiidi badan asagaa kaa kaafiyey baabka ayuu kugu keenaya alictimaaru in la cumraysan karo bacda alxaji xajka gadaashiisa bikayri hadyin hadya la'aan intaad xajka soo gudato intaadan soo guurin cumro waad aadi kartaa waad soo cumraysan kartaa cumradaa marka xajka gadaashiisa dhacday loogama qiyaasan karo cumrada xajka hortiisa dhacday cumrada xajka ka horaysa tamatuc baa la yidhaahdaayo faman tamataca bilcumrati ila alxaji bay noqon fama staysara min alhadyi gawrac baa laga rabaa haddii kale toban beri baad soomaysaa laakiin cumrada xajkii oo la gutay gadaashiisa lala imaaday tabatuc ma ahee wax hadiyoo lagaa rabo iyo wax soonoo lagaa rabo iyo wax sadaqoo lagaa rabo ma jirto saas wey intaasoo rabi lagu keeno qaala xadaanaa mxamed bn muhanى alcanasi qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa hishaam ibnu curwa qaala akhbaranii abi curwa bnu zubayr qaala akhbaratnii caaisha radi allahu canha qaalat kharajnaa maca rasuuli lah sal slam baa soo baxday muwaafiina anagoo waafaqsan qaabishan lihilaali dilxija ku beegan dilxija bilashadeedii faqaala rasul lah sal slm wuxuu yihi man axaba an yuhila bicumrati falyuhil in badan baa soo marta xadiidka waman axaba an yuhila bixajin falyuhil marka hore ikhtiyaar bay ahayd kadibna ilzaam markii maka la imaaday oo saxaabada dawaafeen wuxuu yidhi xajkiina cumro u badalo xalaalooba waaba canaantay anigana waa yna khilaafsanahayoo hadyaan wadaa bu yiri nabiga alayh الsalaatu wasalaam walowlaa anii ahdaytu haddana aniga hadye aanan wadin adi maxaa kaa reebay suaal oo mudmana ama mh meesha ku idmaaran oo ku qarsoon ayaa nabiga ala slam ka jawaabay walowlaa anii hadaytu haddaana hadyaana wadin la ahlaltu bicumrati sidiinoo kale cumro xarman lahaan ku xalaaloobi lahaa fa minhum waxaa kamida saxaabada man ahalla bicumra dad cumro xarmaday wa minhum man ahalla bixajati wa kuntu waxaan ahaa miman ahalla bicumra kamid aha faxiltu waan xayday qabla an adkhula makata intaan maka gelin faadrakanii yowmu carafa isoo gaaray igu soo dhowaaday yowmu tarwiya iyay bixi doontaa iyadoo xaj niyootay marka yowmu carafa ma aha markay warkan leedahay ee yowmu tarwiya way igu soo dhawaatay ka waddaa faadrakani yowmu carafa igu soo dhawaaday wa ana xaaidoonoo xayd qaba famaxaa yeele laa maxaala carafa waxay tega iyadoo xayd qabta carafada waxaa weeyaan cumro lamama fadhin karo xaj baa bilowday fashakawtu ilaa rasuuli illah nabiga calayh salaam baan u sheegtay arrinkaas faqaala daci cumrataka cumradaan iskaga tag cumradii aad u fadhiday inaad ku xalaaloodo isku dhammaatay xaj baa soo galay wanqudii raasika madaxaada intaa farfurato mutashid in shallaysato isnadiifi oo qabayso qabayskaasna waa niyat ixraam اxaji xajka inaad niyoonayso u qabayso waahilii biاxaji xaj xarmo fafacaltu sidii baan yaray tiri falama kaanat leylaة اxasba habeenkii muxasaba ee afariy tobnaadka markii la joogo arsala maci cabdiraxmaan ila tanciim annaga dawaafgudac baan aadaynaa ayadana tanciim aado soo xumraysa faardafahaa cabdiraxmaan baa fangeliyo oo hashi gadaal ka saaray faahallat ah, intii waxay leedahay dhexda sii soconay bay xooga wada walaalkeed bay la socotaaye yay maradii iska yar dharkii culayskiisii iyo xijaabkii luqunta iyo bannaysay cabdiraxmaan marka kiiladiisa markuu arkay buu deena qaw ka siinaya usha oo qari waa labadooda keliya wa ahilii bilxaj fafacaltu sidii baan yeelayt falam cafwan faardafaha faahallat bicumratin cumro ayay xarmatay makaana cumratiha badala cumratiha cumradii ka khasaartay inay keligeeda cumraystaa u weyda beddelkeedii ayay gadaal kala timid faqada allahu xajaha ilaahu xajkeedii iyo wa cumrata cumradii khaaskaheed labadaba waa u qadare waa u qoray waa u qadaray walam yakun fii shayin shay ma jirin min dalika arrinka ay samaysay ee cumradan ay gadaal kala timid hadyun hadyo gowrac lama dhihin sidii mutamatici walaa sadaqatu sadaqana lama bixi lama dhihin walaa soomun soom toban beriana soom lama dhihin maxaa yeele way khilaafsan tahay cumratun bacda alxaji iyo cumratun qabla alxaji waa iskhilaafsan yihiin xukman sida ay makaan ahaan iyo zaman ahaan isku khilaafsan yihiin baabun ajru lcumrati calaa qadri nasabi marka qofka hadduu xaaji yahay ilaahayba uu meeshaa geeyaba ha iska cumraysto ha iska cumraysto xajkii baad gudatay xaj keliya la soo noqon cumrana ku dardar iska cumraysto war lama hayna soo noqon doontee ajri iyo sabab badan baa lagu sheegayo cumratun ila alcumra awumra ila alcumra mukafiraati lima baynahunna saasay diiraysaa nacam xoogo culamada hadda waxay ka yar hadlaan in zaxmada la kordhiyo oo dadka deena meeshii uu maantoon la wareego sida eh, qaarar hindiya dadka ka imaado oo kale ee timaha hadba in yar soo reebanaya taas culamada waxay dhahaan zaxmadii bay sii ziyaadinaysaa baaba ajricumrati calaa qadri nasab cumrada qadarka ajirkeeda iyo hawaabkeeda wuxuu ku xidhan yahay calaa qadri nasabi tacabka intuu dhan yahay nin waddankiisa intuu sahayhiisaga soo qaatay oo safar dheer soo galay oo cumro la imaaday iyo nin isagoo maka joogo tanciim intuu tagay soo cumraystay isku ajir maaha calaa qadri nasab wey tacabka xadaanaa musadad bn musarad qaal xadana yaziid bn zura qala xadana ibnu cawn cabdulahi ibnu cawn ibnu ardaban qaasim ibnu muxamedin wa can ibnu cawn asagu haddana mar labaad can ibraahim can aswad laba sheekh buu leh qaasim iyo aswad laakiin riwaayadan riwaayat lqaasim markuu ka warinayey toos mubaasharatan buu qaasim ibnu muxamed can caaisha laakiin riwaayada aswad ibraahim baa udhexeeya marka sanadkaa hore yaa caali ah sanadkaa horea caali aho wuxuu caaisho ka tirsaday musadad ninka la yidhahdo waxaan ujeedaa ibnu cawn qaasim bin maxamed bas u ka tirsaday riwaayadan kalena ibraahim iyo aswad buu ka tirsaday labuu tirsaday soo maarti marka waa sanad naazila qaala waxay dhaheen qaaladana waa aswad ibnu yaziid iyo qaasim ibnu moxamed labadaa taabici wey qaalat caaisha radi allahu canha waxay tihi yaa rasuul allah yasduru nnaasu dadkuma waxay la fulayaan oo la galbanayaan binusukayna laba camal xaj iyo cumrooo kala socda wa asduru binusukin xaj keliya maa intaasoo safar anoo soo galay aan la noqon faqiila laha waxaa lagu yidhi intadiri bal sugbal camalka ha dhammaadee faidaa dahurti markaa daahir noqoto fakhruji ila tanciim tanciim aad ballantaas usii qaaday nabigu faahilii ka soo xarmo uma aataynaa uma kadib itinaa noogu imow ow itiina noogu imo bimakaani kada meel hebel aan iskugu imaano meesha hadda ibhaa uu ibhaamiyo meel hebel u yidhi waa abdax wey abdaxdii uu nabiga ka soo gura muxasabtii weeyaan halkaa aan iskugu imaano laakiin iskugumana imaanine nabiga oo dawaafulwidaac usoo socdo iyo ayagoo soo fushay oo dawaafkii cumrada intay la imaatay israacisay wadaaciya wixii o dhan soo dhaqaaqday ayaa iska hor imaadeen nabiga calayi salaam oo soo hoobanaya xaram ka soo hobanaya iyadooba soo degayso faqiila laha waxaa lagu yidhi cafwan walakinahaa walaakinahaa waxaase ogaataa cumradaadu calaa qadri nafaqatiki nafaqadaad bixisay ow nasabayki tacabka iyo waxaad bixisay mashaqaa qadarkiisa u muajri iyo hawaabkaada uu leeyahay ogaanteeda hoo baa layidhi ah, baabu lmuctamiri idaa daafa dawaafa alcumra qofka muctamirkaa ah hadduu dawaafo awaafkii cumrada uma kharaja uu baxo hal yujziuhu dawaafkaa cumrada ma ka gudaya min dawaafilwadaac dawaafwadaaci maka gudi caaisha markay eh, cumradii la timi tanciim oo ay la imaatay saxaabadii iyo nabiguna dawaafwadaac ay la imaanayeen ayadoo lama sheegin wax dawaaf labaada laba dawaaf lama sheegin cumradii may ku taxallushay waata sii socota jabadii kusii socota maxasa kusii socota waa ka guday saasuu marka wataa xadaanaa abu nucaym alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa aflax bnu xumayd can alqaasim bn moxamed bn abubakr can caaisha radi allahu canha qaalat kharajnaa muhiliina bilxaji anagoo xaj xarman yaan baxnay oo madiine ka baxnay dilxulayfa fii ashhuri lxaji bilihii xajka ayaan qaabishaneen haddee bilihii xajka lagu jiraa dilqada waa bilihii xajka ayay ku jiraan wa xurumi lxaji xajka xilligii la xarmanayay xurum lxaj waxay ka waddaa xurum lxaj yani wakti la xarmanayay waktigiisii baa soo galayba fa nazalnaa bisarif sarif baan degnoo magaalada makaan ka fogeyn faqaala nabiyu sal slam liasxaabi wuxuu ku yidhi man lam yakun macahu hadu ninkaan hadi wadin faaxaba jeclaala an yajcalaha cumratan inuu u bedelo falyafcal ha sameeyo waman kaana macahu hadi ninkii hade wada falaa lama ogolo inuu cumrada ku xalaaloobay xajkiisa ha wato ilaa laga gaarayo yoomu naxriga xoolaha markii la gowracayo la xalaaloobayo wa kaana maca nabiyi sal slam waxaa ahaa nabi maciis iyo wa rijaalin rag oo min asxaabihi asxaabtiisa dawi quwatin xoog kuwa oo saaxiiba abu dalxa keliya inun ahayn baad garanaysaa wa rijaal koox bay ahaayeen haddiyay wadeen falam takun lahum cumratun cumro kuwaasi kumayna xalaaloomin kumayna kaaftoomin oo xaj iyo cumra isdhex geliyeen fadakala calaya nabiyu bay leeda caaisha nabigaa ii soo galay calayh salaam wa ana abkii anoo ooyaya faqaala maa yubkiiki maxaa ka oyeysiinaya qultu waxaan idhi bay tihi samictuka waxaan maqlay bayaankaadii iclaankii taquula adigoo liasxaabika ku maa qulta hadalkaad laheed dadkan hadee wadin xajkooda cumraha u badalaano cumradoodaan ha ku taxallulaano ilaa yowmu tarwiye laga gaaro gabdhihiina midkaa kuwa xalaaloobay ee baraafuunka isla dhacaaya hadday guryaheeda joogaan famunictu waxaa la ii diiday aniguna alcumra cumradii waa la ii diiday inaan ku xalaaloobo oo dawaafkii baaba lii diidaya qofaan dawaafinna cumro ma dhammayn karo qaala wamaa shaanuka oo maxaa dhacay waa sarbeeban ii caddee qultu waxaan idhi biti laa usallii ma tukanaayo nabigeen nabiga calayi slam zawjkeedii wey wamaca dalika weli sarbeebkii daba taagan tahay in afka ku ballaarisay diidan tahay qaala falaa yaduruka kuma dhibaayo riwaayo kale an nafastii nacam aanti adigu dhib ma lahee wax adiga kuu godabahoo khaas kugu ah ma jiree caadadan haweenkao dhan bay ku dhacda maxaa yeelay anti adigu min banaati aadam aadam gabdhihiisi iyo faraciisii baad ka mid tahay kutiba waxaa la qoray oo la qadaray calayka korkaada maa kutiba calayhinna haweenka bini aadam o dhan wixii lagu qoray baadna lagugu qoray meel looga baxsan kara ma laha xigma iyo faa'idana waa ku jira fakuunii fii xajatiki xajkaada hadda iska gudagal oo dhexgal casa allahu ilahayna wuxuu xaqiiqa ku yahay waa rajo muxaqaqa an yarsuqakiha inuu kugu arsuqo cumradaasna ood la imaataa rajeerka qabnaa imaan doonteen cumradana waad la imaan doontaa qaalat caaisha waxay tihi fakuntu waxaan ahaa fakuntu xataa nafirnaa min mina sidaasaan iska ahaa ilaa aan nafarnaa min mina aan mina ka soo xajkii bay la imaatay dhammaantiis ayaa muminay soo dhammaysatay waa laga soo gadoomay minoo makaa loo soo noqday dawaafudaa fanazla muxasab baan soo degnay fadacaa cabdiraxmaan buu u yeeray ballantii buu oofinaya nabiga faqaala wuxuu yidhi ukhruj biukhtik walaashaa la bax min alxarami xaramka ka saar ilan reer makaa lagu xubmaanaya maanta waa reer makaoo kale qofka aafaaqiga ah ee maka soo galay hadduu maka uu sii joogo uu dabco cumradeenna waa inuu sida reer maka oo kale xaramka ka baxa hadday cumro tahay marka ukhruj biukhtika min alxaram faltuhilaha xarmato bicumrati cumraha soo niyooto uma fruqaha soo boga min dawaafikuma dawaafkiina soo boga kaa cumraduma ku filan inta antadirukumaa haahuna halkan inagu sugaya hadduu sugayoo suxuurtii la gaalay imaan weyday nabiga calah salaam makuu iska soo aaday dawaafu wudaaci faataynaa fii jawfi leyl habeenka dhexdiisaan imaanay bay leedahay caaisha faqaala nabigu wuxuu yidhi faraqtuwa ma bogteen waan soo marray way iska hor imaadeen qultu nacam haa fanaadaa biraxiili min asaabi fii asxaabihi marka hore caaisho ama jabada lagu noqdaayo caaisho lagu sugaa buu lahaa hadda dade caaisho soo bogtay markaan soo noqono toos baan u guuraynaa ogaada la yidhi fartaxaba dadki waa guuray waman daafa riwaayadan waman daafa riwaayooyin kale muslim iyo uma daafa saasaana fiican leanna isma qabanayso fartaxaba dadki waa guuray wamanna waa guuray daafa bilbeyti beytka dhawaafay marka haddii waman daafa la yidhaahdo waa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam leanna waman daafa min annaasi bay ka mid yihiin laakiin riwaayo kalea jirtoo uma daafa bilbeyt dadkii buu yidhi ha guuraan waa soo guureen uma daafa bilbeyti buu dawaafay qabla salaati subxi salaada subax horteed buu muxasab ka yimid suxuurtii markaasuu dawaafay salaadii subaxa meesha ku qabato waa tukaday uma kharaja waa baxay nabigu calayh salaam muwajihan ila almadiina asagoo madiina magaaladiisii sala allahu alayh waaalih wasalam asagoo qaabilayoo ku u socdo ubaama baxay waa soo baxay rasuulka calayh salaam markuu soo baxayna waa kii soo maray xaggan diiduwa diiduwa waa kii soo maray baabun riwaayat cabdillahi bn cumar baa soo maray saa yeeli jire nabigu u tiiriyey baabu maa yafcalu bicumrati maa yufcalu bilcumrati maa yafcalu biاlxaj yafcalu qofka wuxuu samaynay bilcumrati cumradiisa maa yafcalu biاlxaji xajka wuxuu samaynaya marka tashbiihaasi kulli maaha <clears throat> waxaa loo wadaa min الturuki laa min alafcaali yafcalu biاlcumrati wuxuu samayni <clears throat> maa yafcalu biاlxaji xajka wuxuu samaynaya oo min aturuq ah waxyaalihii maxaadiirtaha ee xajka qofka hadduu la yimaado uu ka tegi jiray iyo cumradaana ka tegaya hadday noqoto lubsulmukhiidkii dharkii tollaa diibkii baraafuunkii madaxoo la dedo rafadkii iyo haweenkii waxaasoo dhan haddaad xaaji haddaad cumro labadaba waad ka tegaysaa ee maaha xagga afcaash maaha xajka wixii la samayn jiro oo ficilaha cumradana la samayn cumrada waxay ku eg tahay inuu xaramka gudihiisa dawaafkii iyo sacyigii iyo gaabashadii timaha intaasay ku dhammaatayba mino ma jirto oo carafo ma jirto oo musdelifo ma jirto cumro haddaad tahay cumro halkaa lala imaan maayo qaala xadaana abu nucaym alfadl binu dukayn qال xadثna hmaam بن yaحyى qal xadثna cطاء بن abi ربيح qal xadثna صفاn بن يعlى بن أmyة yaعnي can abihi buu ka wariyey aabihiisa yعlا أna rajula nin baa ata النabiya nabigu yimid عalaيه السلام wahuwa nabiguna biljicraana meesha jicraana la yihaahdo uu joogo wa calayhi ninkaa u imaadana wuxuu qabaa jubbatun kooti wa calayhi korkiisana waxaa haddana marsan aharulkhaluuq nooc baraafuun oo laisku dardaray oo makhluuط oo laisku dardaray zaxfaraan iyo kayrkiia aw qaala sufra midabkaa jaallaha zaxfaraanka oo u ismariyey oo dhoob ahaan oo burxal ahaan isku mariyey ayaaba ka muuqdaba ah, oo ismariyey faqaala ninkiiba wuxuu yidhi kayfa taamurunii sayday amraysaa an asnaca inaan sameeyo fii cumrati cumradayda cumraan sida aad arkaysa jaakeedkan aan qabo iyo kootigan iyo barafuunkan muctamir baana cumraan niyeysnahay seeday faraysaa faanzala allahu cala nabiyi nabiga calayh salaam wuxuu ilahay ku soo dejiyey waxyi fasutira waa la asturay bifawin mara lagu qariya lagu asturay nabiga calayh salaam ila nabiga alay slam wayu ku degaya culays baa saaran xaalkiisaoo dhanba culays weyn baa fuuli jiray isbedel baa ku dhici jiray fasutira bifawb maraa loo dalaalimeeyey intii geed loogu qabtay wawadidtu waxaana jeclaa buu leeyahay yacla binu umay hadda ka hor annii anigu qad ra'aytu nabiya inaan nabiga arki lahaa sala allahu aleyh wasalam baan majeeran jiray oon tamanin jiray walxaal qad unzila calayhi lwaxyu waxyi asaga lagu dejinayo allah yaa mar un ku tusan nabiga waxyigaa ku degay saxaabadu baa kaaga sheekaynaysee nabiga waxyi ku socda maryaa ku tusaan dhihi jiri ilaa dadka khaaska ee nabiga mar walba agjooga ka mid ma ahaen khulafada arrintaa ayada in badan yaa goobjoog u ahaa cumar iyo abubakr iyo raggaas faqaala cumar oo uu ka codsaday inuu usoo sheego yaa wuxuu yidhi tacaala waryaclow soo orad ayasuruka ma ku farax gelinayaa an tandura inaad aragtood fiiriso ila nabiyi nabiga calayh salaam walxaal qad anzala allahu calayhi lwaxya asagoo ilahay waxyu ku deji inaad aragto ma jeceshahay qultu nacam haawaankaan kaa codsaday farafaca wuxuu kor oga qaaday darafa fawi maradii nabiga loo dalaalimaynayo fiideedii yuusaa oga qaaday madaxa gasho fiiri fanadartu ilayh waan fiiriyey lahu nabiga xaaluu u sugnaaday lahu qaiiun ayaa u sugnaaday kuuro waaxsibu qaala ka qaiid ilbakri neefka qaalinka geela sawdkiisa oo kale ayaa nabiga calayh salaatu wasalaam buuxaas oo kale ayaa ka baxayay culays baa ku dagaaya nabiga waxyi ah markaasaa dhidid ka imaan jiray xataa maalinta aadka u qabow dhidid waaweyn ayaa ka soo fakan jiray rasuulka calayh salaatu wasalaam indhihiisa isbedeli jireen falamaa suriya markii laga fayday canhu waxyiga asaga ahaa markuu ka tegey waa farxi jiray haddana faydadaa laga fayday maxaa yeeley faa'iido iyo waxyi iyo cilmi ayuu hayaa nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi ayna saa'ilu can ilcumra awa ninkii cumrada weydiinay waxyigaa waa waxyi hayru mutriha waa xadiid xadiista nabiga inay waxyi yihiin ayaad garanaysaa ikhlac canka aljubba kootigan horta aad qabta iska siib waa muqiid wax tolan lama rabee waqtisilhaq ahara alkhaluuqi baraafubaxana ismarisay zacfaraankana iska dhaq canka xaggaada wanqi sufra sufradan iyo cagaarkan iyo waxaana ismarisay muxuu ahaa madabka sufrada ee zacfiraankaana iska nadiifi wasinac samee intuu cumraysta laga yaaba inuu ismariyey ama qablaha buu ismariyo weli aminkanay ku maashaysaa aminkanay ku maashaysaa way marmaraysaa wasnac fii cumratika cumradaada waxaa samaysaa kamaa tasnacu fii xajik waa kaa shaahidka intaas uu keena xadiidka musanifka isnac fii cumratika kamaa tasnacu fii xajika xajkaada wixii aad samaynaysa min aturuuki wayaali laga tagaayay cumrada xajka yaa cumradana ka tegey xajka taqaanaaye cumradana sidoo kale weeyaan xadaثana cabdالlah bn yuusuf الtanisi akhbarana malik ibn anas can hishaam bn curwa can abihi anahu qaal qultu lcaaisha zawj الnabi sal slam waxaan ku yidhi wa ana yowmaidin xadiiثu sini wiil dhallinyaro ah yaan ahaa buu leeya waa cudurdaar bay ka tahay masaladan asaga ee waadixee aayaddan iyo fasilkeedan uu maarata ka gebi dhacay tan uu la cudurdaaranaya daalibulcilmi cusubo bidaayatu dalab ku jira ayaan ahaa an ra'ayti waxaan ku yidhi bu yidhi an ra'ayti waxaad ii sheegtaa umulmuminiin caaishaay qowl اllahi tabaaraka wa tacala ilahay qowlkiisa uu yidhi ina الsafaa wاlmarwata min shacaa'ir الlah faman xaja اlbeyta aw ictamara ninkii xajiyo beytka ama cumraysta falaa junaaxa calayhi korkiisa dembi maaha an yatawafa bihima inuu dawaafo safa iyo marwa aayaddan saan ka fahmaan kugu dul akrine falaa ara aniga oo ma arki calaa axadin qofna korkiis shayan wax dembiga inuu saaran yahay anlaa yatawafa inuuna dawaafinba bihimaa safa iyo marwa banaanka ninkii ka mara oon u wadhawaaninba dembi ka soo gaari maayaan u fahmay faqaalat caaisha waxay tihi kala riwaayada kale aan soo marray bisa maa qulta yabna ukhti hahins waxaa tihi waxun weeyaan khalad khaldan si khaldan baad aayadda ka fahantay sababtuna waxaa weeye sababu nusuulkii baa kaa maqan low kaanad hadday ahaan lahayd aayaddu macnaheeda kamaa taquulu saad u fasirtay kaanad lafdigeeda wuxuu ahaan lahaa falaa junaaxa calayhi korkiisa dembi maaha qofka allaa yatawafa bihim inuunu dawaafin inuuna dawaafino ka tago dembi kama soo gaaraya la dhihi lahaa ee hadda waxaa lahan yahay dawafa inuu dawaafo dembi kama soo gaarayo wax haddaad samayso oo lagu yidhaha dembi kaama soo gaarin macnaheeda waajib kuguma aha ma aha inamaa unzila hadihi alaaya aayaddan waxaa lagu soo dejiyey fil ansaari nimankii reer ansaareed ahaa ee kaanuu ahaan jiray yuhilluuna kuwa u soo xarmadaba limanaata daaqiya manaata sanadkii la dhihi jiray wa kaanat manaatana waxay ahayd xadwu eh, qudayd mushallal meel la yidhahday taallayo qudayd qaabilkeeda xadwa qudaydin qudeed meeshii laihahda qaabishanada u dhoweyd wa kaanuu waxay ahaayeen reer ansaar yataxarajuuna markii dambe islaamka yimid waxay isku dembi xukmin jireen markii hore cafwan wa kaanuu yataxarajuun waxay isku dembi xukmin jireen o dembi u arki jireen intay jaahiliyada ku jireen an yatuufuu inay dawaafaan bayna safa safaya walmarwa sanamkii manaataha baa caroon bay leeyihiin oo mushallad lagaga soo tegey falama jaaa alislaamu markuu islaamka yimid yas'aluun rasuulalahi weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam can dalika masaladaasi annaga dembi baanu arki jirnay safa iyo marwa eema dembi baa naga soo gaari faanzala allahu tacala wuxuu yidhi ina asafa walmarwa min shacaa'irillahi bay ka mid yihiin calaamooyinka xajka ee ilaah lagu weyneeyo ee say dembi u tahay faman xaja albayt wtamara falaa junaaxa calayhi saad marayseen ma aha dembi kama soo gaaraya dawaaf inuu dawaafo bal waa waajib waa rukni arkaanta xajka ka mida iyo cumrada zaada sufyaan wa abu mucaawiya waxay ziyaadiyeen can hishaam markay ka wariyeen maa atama allahu bay tiri caaisha ilaahay maba taam yeelayo xaja mri'in qof xajkiisa walaa cumrata cumradiisa maa lam yaduf bayna asafa walmarwa hadduuna dawaafin waaba rukni arkaanta xajka iyo cumraday ka mid tahay safa iyo marwa sacyigooda xajkiisa iyo cumradiisana qofka maba dhammaystirmaayo marka saasi ku tiri waxaan soo marray abubakr bin cabdiraxmaan bin xaarif bin hishaam asagu inuu sababu nuzuul kala keenay ayagana waan soo sheegnay tu kalena in la ishaaray baa mataa yaxilu lmuctamiru qofka muctamirkaa goormuu xalaaloobi ma dawaafka keliya ku filan iyo sacyiga mise qasriga iyo xalqiga waa inuu ku daro waqaala cadaa can jaabir radi allahu canhu xadiidkiisii waa soo socdaa hadalkii jaabir uu sheegay mawquufkaha waa soo socda ama afartaha wa amara nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu amray asxaabahu asxaabtiisii cumraysnaa an yajcaluuha xajkii horta inay u bedelaan cumratan cumro maxay samaynayaan wayaduufuu ay dawaafaan dawaafka waxaa soo gelay dawaafkii kacbada iyo dawaafkii sacyiga bayna safa wamarwa uma yuqasiru ay gaabsadaan isku dar wayaxilu markay xalaaloobaan markaasaa la xalaaloobi karaa adoon qasri la imaanin kama tegi kartid waaba rukni qaar baa qaba oo cumradiisa waxba inay ka soconyihin qaarna waxay qabaan waajib weeyaan ninka ka tagaa dhiig baa ku waajibay xadaana isxaaq bin ibrahim aandali ibn ibrahim isxaaq bin ibrahim alxandali ibn rahaway can jariir ibn cabdilxamiid dabi can ismaaciil ibn abi khaalid hurmuski wey an cabdilaahi cabdiraxmaan hurmusna ma aha ismaaciil ibn abi khaalid hurmus baa saa la dhahaa can cabdillaahi bn abi owfa qaala wuxuu yidhi ictamara rasuulu lahi sala allah alay wasalam baa cumraystay wactamarnaa maca ah. annagana waa cumraysanay laakiin awow nabiga calayh salaam cumradiisa hadda uu sheegi tii xajka ma ahe falamaa dakala makata markuu maka galay nabigu dhaafa waa dawaafay wa tufnaa maca waa la dawaafnay wa ata safaa wlmarwatana waa yimid waataynaahu waan imaanay safay marwa macahu annagoo la soconna sacyigii baan samaynay wa kunaa nasturuh nabiga waan asturayna waan ilaalinaynay min ahli makata kufaaru quraysh ayaan ka ilaalinaynay an yarmiyahu inuu soo tuuro axadun mid kamida qof kamida maka inuu leeb usoo ku soo gara nabiga iyo allaar sumaysan fallaar sumaysan oo hoos lagu soo dusiyo ayaan ka baqaynay nabiga saxaabada calayh salaam derbi bay iska dhigeenba derbi nabiga difaacayeen calayh salaatu wasalaam biabihi oo ummi wey sala allahu alayh waalih wasalam wixii gaari lahaa nabi maxamed dadka kale ha gaaro wey naftooda iskaga dhigayaan maxaba iyo jeceel midaasaa la yidhaahdaa sidaasay ficilkiisa iyo qowlkiisana wax walba oga hormarin jireen ma ahayn iska maxaba iyo jub iska cidlaa iska jubaysnaayeene niman waxay ahayn qowluhu wa ficluhu wa taqriiraatuhu iyo hadyigiisa iyo manhajkiisa iyo dhaqangelinta shareecadiisa u dhimanayay ahaayeen meel walbana u marayo wax walbana ka hormarinaya marka leebta nabiga alay slam inuu qof kusoo tuuro yaan ka asturayni faqaala lahu saaxibun lii nin saaiib saaxiibkana wuxuu yidhi akaana dakala alkacba ninka waa waa ismaaciil baa wuxuu le nin saaxiibaan nahay cabdullahi bin abi ofa buu weydiiyey adakala alkacba qaala laa maya nabiga kacba ma gelin see u gelayaa waa cumradan waa tee ya marka nabiga uu kacbada imaaday ee dawaafaayey ee gaaladuna ay fiirsanayeene laga cabsanayo waa goorba cumrat lqada waay waa cumrat lqada ah, ma gelin maxaa uu gelin nabiga alay slam kacbada saddex boqol iyo lixdan sana baa kacbada ku dhex jira carabka marka nabiga ma raba alayh salam inuu waxaasi shubha uu keeno sala allahu alيh waalih wasalam oo asnaamta ag istaago ilaa laga zuuriya yowma fatxi maka ma gelin rasuulka alayh الsalaatu wasalaam kacbada qaala wuxuu yihi faxadaanaa maa qaala likhadiija cabdillahi bin awfa xadiid kale uu sheegay bay ku dareen khadiiju nabigu wuxuu ku yidhi qaala wuxuu yihi khadiija markuu ka hadlaaya bashiruu khadiija jibriil baa nabiga u yimid wuxuu yihi khadiijo rabbi baa soo salaamay anna i gaadhsii salaamtayda nab ilahayna salaamtiisa gaadhsii waxaadna ugu bishaaraysaan khadiija bibeytin guri fi ljannati jannada loogu dhisay min qasabin min lulu-in jawhar ka kooban ayagoo dhanba jawharah dhoobo iyo bulkeeti iyo dhagax meehee waa jawhar birbirqaysa oo iftiimaysa oo dhalaalaysa macdan qiimo badan laa sakhba fiihi kayran ma leh walaa nasaba tacabna ma leh barwaaqoo dhan baa iskugu tagtay khadiijo gurigeeda radia allahu canha wa ardaaha min ahli ljanna bay ka midtay mubashara biljana lagu bishaareeyey xadaana alxumaydiyu cabdulahi bnu zubayr qaala xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can camr ibnu dinaar qaal sa'alnaa ibnu cumar radi allahu canhuma waxaan su'aalay can rajuli nin daafa bilbeyti kacbada dawaafay fii cumratin cumra isagoo ku jira walam yaduf bayna safaa walmarwatina aan sacyigii la imaanin ayaa tihi imra'atahu xaaskiisa ma u galmoon karaa oo xalaal baanahay ma dhihi karaa faqaala wuxuu yidhi qadima anabiyu aniga warka nabigaa kuu sheegay ala slam iyo ficilkiisii nabigaa soo galay fadaafa bilbeyti kacbadii u dawaafay sabcan toddoba jeer wasallaa khalfa almaqaami maqaam ibraahim gadaashiisa ragcatayn buu ku tukaday wadaafa bayna asafa walmarwa sabca toddoba jeer buu sacyiga la yimid waqad kaana lakum waxaa inii sugnaaday fii rasuulilah rasuulka ilaah hadigiisa uswatu inaad ku dayataan xasanatu wanaagsan dayasho wanaagsan oo ninkii nabi maxamed ku dayadaa dayasho wanaagsan buu la yimid wey fatwadii marka wuxuu kaga jawaabay istiftihii la weydiiyey xadiidkii buu kaga jawabay waa banaanta waana fiicantaha weliba qaala wasalnaa jaabir bna cabdillahi baan weydiiyey radi allahu canhuma waan asagana suaalay su-aasha naftirkeedii qofka dawaaf la yimaad asagoo cumraysanaya sacyiga intuu la imaan reerkiis muu tegi karaa faqaala laa yaqribanaha laa yaqrabanaha uma dhawaan karo laa yaqrabanaha uma dhawaan karo islaanta xataa yatuufa bayna asafa walmarwa maxaa yeele rukniba waa ka maqanba xalaal ma aha ilaa uu ruknigi sacyigii la imaado xalaal ma noqon ma taxallulin xaaskiisana uma galmoon karo xadaana maxamed bn bashaar bin daab qala xadaana qundar maxamed bn jacfarin qala xadaana shucba an qays bn muslim can daara bn shihaab can abi musa alashcariy radi allahu canhu qaal qadimtu cala nabiyi nabigaan usoo galay bilmadxa badxada waa badxaa maka wey nabiga calayh salam oo badxaa maka jooga wa huwa nabiga oo muniikhun degan hashiisina fadhiisiyo degay ayaan u imaaday faqaala wuxuu yidhi xajajt abuu muusa ma soo xajisay qultu nacam haa qaala bima halalta maxaad xarmatay ansaagta iyo acmaasha xajka anwaacdiisa ma qaarin baa tahay ma mufrid baa tahay ma mutamatic baa tahay xaj keligii maad niyootay xaj iyo cumro maa isku dartay cumro miyaad soo cumraysatoo mutamatic waa la su-aalay qultu waxaan idhi waxaasoo dhan maye labayka biihlaalin anigu waxaan soo niyoodan ilaahay ku ajiibay ka ihlaali nabiyi nabiga wuxuu xarmaday oo kale maan iska soo niyooday qaala nabigu wuxuu ihi axsanta waa wanaagsan tahay laakiin duf bilbeyti kacbada dawaaf wa bisafa walmarwatana sacyigii la imow uma xalla bari markaa xalaalow qasrigiina waa ku jira timaa in la gaabsado ama laxiiro uma xilla xalaalow inta wey shaahidka faduftu waan dawaafay bilbeyti kacbadii wa bisafa walmarwatina sacyigii baan la yim la imaaday uma ataytu imra'atan haweeney baan u yimid min qaysi min bani qays cabdullahi bnu qays waa reerka annaga ah fafalladtu waxay ii firdhisay raasi madaxayga madaxay ii maaratay ii tirtirtay ama wax ka raraadis tafliidka waa madax oo saafanaha loo gelgeliyo wax laga raraadiyo wasakh iyo nadaafadiisi iyo la hagaajiyo uma ahlaltu bilxaji xaj baan haddana yowmu tarwiya markii la joogay intaan tamatucay ayaan xarmaday fakuntu uftii bih sidaasaan fatwoon jira o dadka u sheegi jira cumratun fii ashhuri اlxaji fasku lxaji ila alcumra in xajka cumre loo bedeli karo birihi xajka in la cumraysan karo la tamatuci karo yaa fatwoon jira o sheegi jiray xataa kaana fii khilaafati cumara cumar khilaafadiisii inta laga soo gaaray faqaala wuxuu yidhi cumar markaan isqabanay oo fatwada georgi la yidhi in akhadna bikitaab cumar baa kii diidanaa haddaan qur-aanka iskugu noqonayno on qaadanayno fa inahu alla yaamurunaa wuxuuna amrayaa qur-aanka bitamaam inaan dhammaystiro waatimu alxaja walcumra buuna leeyahy wain akhadnaa biqowli nabiyi haddaan nabiga alay slam qowlkiisa qaadanaynana fainahu lam yaxila ma xalaaloobin xataa yabluqa alhadyu maxila biqowlihi bificlihi wey intuu nabiga alay slam qowlkiisa ku sheeg yidhah ani hadyaan wadaa ma xalaaloobay waa kii dhihi jiray xataa anxara alhadya ficilkiisina sidaasuu noqday oo nabiga ma xalaaloobin ilaa hadyada ka gooracay laakiin qowlkiisii caamkaa muxuu ahaa in saxaabadii kalen hadyada wadin uu amar ku siiyey oo u baaqay inay cumro ku tamatucaan taasaa meesha jirta cumar radi allahu canhu oo saxaabada kale ay radinay ay maarata ay deliishanayaan oo cumarna lagaga jawaabay xadaثna axmed bnu ciisa qaala xadaثna ibn wahbin cabdullahi bn wahb اlmasriy akhbarana cmr bnu dinaar can abilaswad اdayli can cabdillaahi mawla asma bint abi bakr xadaahu anahu kaana yasmacu asma asmuu maqli jiray asma bint abi bakr oo taquulu leh kulamaa marat biاlxujuun mar allah markay xujuun marayso xujuuntu waa muxasab bay u dhowdahay xabaalaha mucalla la yihaahdo maqbarat almucalla meesha ku taalla weeyaan oo buurahaasi maka ayaa la dhihi jiray xujuun marka xajuun meesha la yihahdo ay marayso oo maqbarat almucalla agaheedaa muxasabna ama kasii fogeen yaa waxay dhihi jirtay asma mar allaala markay marayso ashayin yudkaru bishay waxbay xasuusan jirtay xasuus baa qaban jirtay sala allahu calaa muxamed bay dhihi jirtay radia allahu canha ardaha sala allahu calaa muxamed ayay dhihi jirtay laqad maxaa ka keenay waxay leedahay laqad nazalnaa waxaan degnay macaw nabiga annagoo la soconno haahunaa meeshan waxaan xasuusanayaa in badan bay ka dambaysa nabiga boqol sana bay gaadhay haahunaa meeshan ayaan nabiga annagoo la soconno degnay xujuun muxasab wey wanaxnu yowmaidin khifaaf annagoo iska fudfuud yacni khifaafulxaqaa'ibi riwaaya kalaa ku dartay waxa gaadiidka noo saaran ee sahay ahaan noogu saaran ee awrta iyo gaadiidka aan wadana gadaal nooga saaran ee jiscinkaa ah, wax yaroon macno lahayn oo saa ugu duuban jawaan ayaan wada nabi leed o kaga shaqashaqaysinayn qaliilun nahruna way kuusii fasirtay gaadiidka annaga waa yara qaliilatun aswaaduna sahayda annagana way yareed in yara ah un oo nafcelisa barwaaqadan hadda la haysta lama haysanin factamartu bay leedahay ayadaa soo gaadhay barwaaqadii iyo futuuxaadkii iyo khayrkii faraha badnaa factamartu bay leedahay waan cumraysta ana wa ukhti aniga walaasha caayishatu wazubayr oo ninkeedii asma binta abubakar zawjkeedii weeye wa fulaan wa fulaan rag bay tirisay falamaa masaxna albeyta markaan kacbadii aan masaxnay oon dawaafnay ahlalnaa min alxashiyi bilxaji falama masaxna albeyta yani cumradii bay ku xalaaloobeen kadib deena wixii ka dambeeyey galab iyay yowmu tarwiyadii ayay galabtii xajkii la imaadeen wey ayagoo mutaxaliliina xalaaloobay oo xalaala ayay ka wadaa xoogay baa ikhtisaara ku sugan xadiidka ikhtisaar iyo gaabin baa ku sugan markay saa uda cumradu badeen omayna dareerin saddexdoo beri meelahaasay joogeen kadib bay deena haddana xaj ay galabtii niyoodeen ama subaxii waa kaan soo maray nabigu inuu nis hore niyooday oo uu duhurka ku tukaday mina baabu ma yaquulu ida rajaca min alxaji aw alcumra aw alghasw xaj waa dhammaaday xujayadii oo soo godoomay waa kan aadaabta la rabo in lala imaadaan dikriga ilahay in lasii laazimaa la rabaa xaj baan ka imaado waan iska aamusi ma leh waa kay aayadda qur-aanka aheyd markuu ilahay ka sheekeynayay wadkuru llah cinda almashcar alxaraam wadkuruuhu kamaa hadaakum markaa eh, waxaa kaloo ka mid aheyd wadkuru eh, kadikrikum abaakum o ashadda dikra xusida wadaa la yidhi dikriga ilahay xadadana marka lasoo godoomo xaj iyo cumre laga soo godoomo qaswiga duulaan ood magaaladaadi ku soo socoto waxaa la akrinayay adkaarta waatan xadaana cabdullahi bnu yuusuf atanisi ahbarana malik ibnu anasin can naafic an cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma ana rasul sal slam kaana rasuulku wuxuu ahaa idaa qafala min gazwin markuu ka soo godoomo waxajin aw cumratin yukabiru waa kibaaran jira calaa kulli sharafin meel allaala meeshii taaga meelaha taaga iyo burburcoodka iyo gudumbuuraha iyo taagaga markuu maraayo takbiir allahu akbar buu dhihi jiray wax walboo koreeya oo weyn ilahay baa ka weyn saa weeye fiqiga iyo fahamka macnaha min alardi alaaa takbiiraad saddex jeer buu kibaaran jiray oo soodka hoos loo qaaday kor loo qaydiyeynin saxaabadii dhawaaqdee qayliday arbicuu calaa anfusikum fa laa tadacuuna asama walaa qaa'iban alla waa maqlayaa waa idin dhow yahay uma yaquul wuxuu dhahaya laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir ayuu akrin tawxiidka wey aaibuuna waan soo laabanay aaibuuna ila allah ilahay baan u laabanay subxaanah wa tacaala taaibuuna ilalahi baan u noqonaynaa asaga aggiis isagaan abuura isagaana u laabanaynaa taaibuuna ilayhi min adunuub asagaan u noqonaynaa u toobadkeenaynaa dunuubtaana oo dhan baana ka toobadkeenaynaa caabiduuna waan caabudaynaa saajiduuna oon sujuudaynaa lirabbinaasay kuwa tanaasucayaan xaamiduun oon ku xamdinaynaa sadaqa allahu wacdah yabahi iyo ballantii ilaahay nasrigii iyo diintan inuu faafin doono oo uu guulayn doono meel walba gaarsiin doona ilahay waa ka dhabeeyey waana caddeeyey oo waa noo sugay wanasara cabdah addoonkiisii nabi maxamed ah calayhi salaatu wasalaam gaal meeshuu joogo markuu isku soo bahaystay madiine keliya oo nuurka iyo iftiinka islaamka uu ka jiro inay baabiyaan ay damceen ilaahay baa u gargaarayoo junuuda lantarowha waxaan la arkaynin oo malaa'ig iyo dabeelaa ayuu ku sii daaya waa ka carareen wahazama alaxzaab gaashaanbuurtii gaaladaa ilahay waa jabiyey waxdow keligiis wakafa allahu lmuminiina alqitaal dagaal wixii uuna dhicin bay ilaahay intuu jabiyey bay carareen oo dideen marka ducadaasaad akrinaysa iyo adkaartaa markaad waddankaaga kusoo noqonayso oad la imaanaysaa saasaa fiican marka hore sii socotee safraysana ayadana de ducadii wey waayo ducadii adkaartii askaaru safar ayaad akrinaysaa nacam haddaad gaadidu saaran tahay oo kale waa ka haddayso muxuu ahaa marka hore takbiir baad la imaanaysaa allahu akbar allahu akbar subxaana aladii sakara lana hada wma kuna lahu muqriniin waina ilىa rabbina lamunqalibuun allahuma ina naslkum fi safarina hada albira wالtaqوى wmin acmali ma tarضى allahuma ina nacuudu bika min waxdaai safar kaabat اlmanظr usul munqalb fi اlmaali wاlahl ducooyinkaasaa la akrinaya soo noqodkana sidoo kale mar walbaba qofka marka waa inuu ku jira duca iyo adkaar baabu istiqbaali اlxaaji اlqaadimiina wuxuu ku saabsan yahay istiqbaal اlxaaj xujayda in la qaabilo alqaadimiina ee soo gelaaya waddankoodii ku soo noqonayo in laga hortago oo la salaamo oo la soo dhoweeyo ayaa ayadana waa mubaax ugu yaraan way bannaanta waa mubaax iska bannaan wey xujayda way hilowsan yihiin waddankoodi way u hiloobeen adigana sidoo kale mushtaaqiin batiin in laiska hortago o lasoo dhoweeyo widaacii marka hore la sogotinayo sidii loo sogotiyey haddana in lasoo dhoweeyo arrintaasa laga hadlaya way fiicanta walaaa cala daaba saddex qof inay daabad isla fuulaan xadaana mucala bn asadin xadaana yaziid bn zura qaala xadaana axada mxuu ahaa khaalid alxadaa ibn mihraab can cikrima can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal lama qadima الnabiyu salى اlه alay waslama makata markuu nabigu maka galay cafwan lama qadima الnabiyu markuu ka soo galay makata maka mukarama xajkiisii istaqbalahu waxaa nabiga qaabilay istaqbalathu waxaa qaabishay uqayrimatu bani cabdilmualib wiilashii yaryalaa ee reer bani cabdilmualib ila nabiga cabdullaahi bni cabdilmualib buu ahaa yaa aabbiisa reer cabdilmualib wiilashii yaryalaa maadeerta nabiga ahaayeen iyo kuwa adeertu ayaa ka hor imaaday fa xamala wuxuu xumbaaray waaxidan min bayni yadayhi mid saddexdii laba ku soo oradae mid hortiisuu fadhiisiiyey wa aakhara mid kalena khalfahu gadaashiisa daabaduu saaraa carruurtuubu ka farxinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo dhaweeyey ee u farxsanaa ayuu asagana soo dhaweynaya dhib mala daabaddu hadday kari karto laba qof saddex qof waa isla fuuli karaan fardaha awrta gaadiidka dhib mala haddii culays ay ku hayn baabulquduumi bilqadaat in aroornimo lasoo galo haddaad safar ku maqleed habeenimo inaad magaalada soo gashay reerkiina ma ahee intaad meelaha soo saaxato aroortii cidda inaad imaato barqin dheer xadaana axmed bn اlxajaaj xadaana anas bn ciyaal can cubaydاlahi can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اlahi sal slm kaana wuxuu aha ida kharaja ilaa makata markuu maka u baxaayo yusallii fii masjidi shajara masjidu shajarada mxuu ahaa dilxulayfa geedka ku yaala meesha masjidka laga dhisay markii dambe halkaasuu ku tukan jiray buu yhi abdillah bin cumar waidaa rajaca markuu soo laabtana salla bidilxulayfa dilxulayfu ku tukan jiray bibadri waadi toga mara togaasuu ku ag tukan jiray soo noqodkana wa baata halkaasuu beryi jiray xataa yusbixa ilaa waaga ugu beryo barqin buu deena magaalada madiina imaan jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam baabu dukuuli bilcashiy in galab galab dheer aad imaan karta iyaduna cashigu waa galabti nis hore waad imaan kartaa habeennimo ma ahe waa inaad galab dheerna imaato iyaduna xadaana muusa bn ismaaciil tabudaki qaal xadaana hamaam bn yaxya can isxaaq bn cabdillahi bn abi alxa can anas bni maliki radi allahu canhu qaal kaana anabiyu sala اllah alay slam nabigu wuxuu ahaa laa yatruqu ahlah reerkiisa kuma soo guuri jirin guurabahleen habeennimo un inaad saa u maqan tahay cidda iska soo gasho un maaha oo la arko waaga markuu soo bariyaba adoo cidda dhex fadhiya laa yadluqu ahla kaana wuxuu laa yadkhulu kaa soo gelin ilaa qudwatan aroorti iyo niska hore iyo barqinkii aw cashiyatan ama galab oo galabnimo oo iftiinoo fiican ayuu imaan jiray rasuulka calayh salaatu wasalaam muxuu saa u yeelay nabiga alayh salaam wuxuu dhihi jiray kay tamtashita ashacita wa tastaxida almahiiba buu dhihi jiray midda basaasane ninkeeda ka maqan yahay haweenku waa dabeeca la yaqaano intuu raggooda ka maqan yahay isma qurqurxinayaan waana fiicanta yaa isu qurxin ninkiiba hadduu maqan yahay yaa isku qurxin oo isku hagaajinaysa aadaab fiican wey marka ninka uu ka maqan yahay baa waysee waxaynaysaayo guriga meesha ninka seexanayay iyo alaabadeeda iyo nafteeda iyo waxaasoo dhan ba waa iska yar basaasinata marka hadday maqasho ninkii baa soo socda diyaargarow way bilaawi iyo damaashaad ay bilaabi gurigii bay ku kacaysaa oo hagaajinaysaa ayadii baa ishagaajinaysa koriga hoosba waa isku hagaajinaysaa marka basaastii siaa iskaga hagaajiso timihii ku yarbaxayna a iskaga xiirto yaana maarata lagu guurayn habeenimo loo gelin waxaadan jeclayn iyo nadaaman wanaagsaneyn iyo haweenaydii oo kala daadsan haddaad u gasho waxaaba dhici karta khilaaf inuu imaado islaamtii kaasoo boodaba ooba furtaba dhici kartaba ayadoo yar maqan oo qaraaba salaan ku maqan yaad gurigii imaan kartaa markaasaad dhihi kartaa haya xageed ku maqneed marka khilaafkaasayna u dhicin digniinsii bixi hadda waxaa la helay telefoonaa la helay waa soo diri kartaa telefoon habeenna ha ku soogaato hadaa rabtay cilladii waa cilladii mesha ka baxday lakiin telefoonku waa inaad jaanis iyo fursa siiso ah, kalagudkaan soo maraya inaad iska tirahda maaha <laughs> ya meeshan madhoobo agteeda adoo soo socdo inaad tiraa waa ku hayaa taa waxaa weeye waa fujaa wadnahay jaraysaa baabu laa yadruqu ahlahu idaa balaqa almadiina markuu magaalada madiina soo gaaro habeenimo kuma soo guuraayo xadadanaa muslim bn ibraahiim xadadanaa shacb bn xajaaj can muxaaribin can jaabir radi allahu canhu qaal naha nabiyu sala la alay slam an yadruqa ahlahu leylan habeenimo ha ku guurin yiri baabu man asraca naaqatahu idaa balaqa almadiina magaaladiisi markuu gaaro ninka hashiisa dhadhaqaajiyo oo xub lwaطan waa wax dad lagu maaratay fidro wey oo dadka in wadankiisii iyo ehelkiisii iyo dadkiisi jamaacadiisi u jecel yahay meesha ugu fadli badan waa maka iyo madiina tobanka beree lagu maqan yahay waxaad uxiisoonaysaa dadkaadii iyo magaaladaadii iyo ehelkaada yaad uxiisoonay famaa baaluka reer madiina maxaad umalaynaysaa nabiga ala islam markuu magaaladiisa galaya isu samayn jiray waa kan xadaana saciid bin maryam qaal akhbarana moxamed binu jacfar qaal akhbarani bn xumayd annahu samica anasan radi allahu canhu yaquul kaana rasulu a sal slam ida qadima min safarin markuu nabigu safar ka soo galo fa absara u arka darajaati اlmadiina madiine jidaaraheedii iyo geedaheedii dawxaadna soo arortay dawxadan waa geedka weyn awdaca wuxuu dadejin jiray awdaca min asraca naaqata hashiisii wain kaana daabatan hadday daabad kala taadan hal aheenna xarakaha nijaamkii iyo keenihii iyo muxuu ahaa xakamihii ayuu dhadhaqaajin jiray say u orado qaala abu cabdillaah zaada alxaaris binu xumayr can xumayd xarakaha fii xubiha min xubiha jeceelka uu qaba madiina nabiga calayh salaam uxud markuu arkuba kala badbadan jiray jabalun yuxibunaa wanuxibu hada uxibu dhijir wa hadihi taaba dhacdoo tahay madiina xadaanaa qutayba qaala xadaanaa ismaaciil can xumayd can anas qaal juduraati buu yidhi judaraat meesha uu yidhi darajaat jidaaradii madiina taabacahu alxaaris ibnu cumayr ayaa mutaabaceeyey baabu qowli llahi tacala waatu lbuyuuta min abwaabiha magaalada markaad imaanaysaan xujaybaana intaad tidhaahdo waxyaala tasarufaad aan loo baanayn hala imaan caadi waad soo cibaadaysatay sidaada iska wabaa iska bedelin afartan beri baan sida umushi dhex fadhinaya guriga inaad tirahdo oo aanan baxaynin oon huursanaani waxba kama jiro shaqadaada subaxdaasba u kalla dantaada qabso waxay samayn jireen gurigay gadaal ka soo geli jireen oo waddadii hore ee iridkaa ma ahe gadaal baa laga faydi jiray xujadii baa soo gashay intii la dhaho waxaas waa ficlu jaahiliya wey xadaana abulwaliid adayaalisi qaal xadana shucb can abi isxaaqin qaala samictu lbara radi allah canhu yaquul naزlat hadihi اlaaya aayaddan waxay ku soo degtay fiina annaga reer ansaareeda kaanat ilansaaru waxay ahaayeen idaa xajuu markay xajiyaan oo fajaa'uu ay imaadaan madiina lam yadkhuluu ma soo geli jirin min qibali abwaabi buyuutihim guryaha albaabahooda kamayna soo geli jirin walaakin min duhuuriha gadaal baa laga faydi jiray guryaha faja'a rajulu nin baa yimid min alansaar fadakala min qibali baabihi dad waxaa jira fidradoon iskaga jira oon khuraafaad la tusi karin baa la jira isagoon cilmi baa lahayn nin baa yimid albaabka gurigiisu ka soo galay fakaanahu cuyira bidalik waa la ceebeeyey caadadii baad khilaaftay wax khalad ad timid bay dheheen fanazlad waxaa soo degtay walayse albiru samafal iyo khayr iyo wanaag iyo diin ma aha bian tatuu lbuyuuta inaad guryaha ka soo gashaan min duhuuriha dhabarka walaakina albira man itaqwa taqwadii iyo xajkii iyo cibaadadii waa soo gudateen waatuu lbuyuuta ee guryaha ka soo gala min abwaabiha albaabaheedii loo sameeyey ka soo gala baabu safari qidcatu min alcadaab safarku waa qayb cadaabka ka mida oo oon iyo gaajo iyo hurdala-aan iyo mashaqo iyo socod iyo dhib buu leeyahay marka waa nooc yar mashaqo ah saa darteed waxba ha macaansanin safarta dad waxaa jira safartu iska jecelba isagoon dabbahayna iska soo safri oo iska mamaqan intaad maqan tahay reerkaadina waa baylah adiguna baylah baa tahay dan baa loo safraa dantaada markaad gudato ciddaa usoo degdeg ciddaa usoo degdeg meelo warwareeg iyo hotel sijifsi iska ilaali xadaثna cabdالlahi بn masلمة الqacnabi qala xadaثna malik بn anasi can sumay sumay الquraشhi الmakhzumi can abi صالح الsamaan can abi hurayraةa dawsi radي الlahu canhu can النabiy sal ly slam aلsafru qiطcaة min الcadaab waa qayb cadaabka kamida hurdadii raaxadeedii ma helay sidoo cuntadii cabitaankii nidaamkii ku hagaagsanaa o dhan baa isdabamaraya isdaamar baa kugu dhici yamnacu axadakum axadkiin wuxuu ka reebi dhacaamahu cuntadiisii wa sharaabkiisii iyo wanabahu hurdadiisii uu wakhtigii loogu baahnaa seexan jiray waaba socdaa faidaa qadaa mahmatahu qofka xaajadiisii shaqadiisii markuu dhammaysto xaajaduu usoo safray markuu guto falyucajil ilaa ahli reerkiisa ha ku degdego cidaada khayr iyo wanaag kugu jira iyo tarbiyada reerkaada intaad joogtana cidaada khidme iyo waxay u tahay wanaag iyo tarbiya baabalmusaafiri qofka musaafirka idaa jada bihi sayr socodka hadduu dadejinayo arrin degdega ay kusoo kusoo darido yucajilu ilaahda reerkiisa u degdegaya oo waxaa jirta mararka qaar safar xaaga iskaga jirta marra qaylaha soo dhacday oo waxaa lii arrintii saasaa jirta oo arrintaa reerka waxaasa ka dhacay markaasoo kale salaadihii jamcu taakhiir iyo jamcu taqdiim baad samaynaysaa waa degdegaysaa ilen xadana saciid bin abi maryam qaal abarana moxamed bnu jacfar qaal abarana zayd bn aslam can abiyi qaal kuntu maca cabdilaahi bni cumar radi allah canhu bidariiqi maka waddada makaan isla socona cabdillahi bn cumar musaafir xaj baa laga soo noqday fabalaqahu waxaa soo gaaray can safiyata binta abi cubayd gabadhuu qabay xaaskiisa ee safiya la dhihi jiray shiddatun baa ka soo gaadhay shiddatu wajacin xanuun daran ayaa ka soo gaadhay waxaa la yidhi gabadhii safiyeeda haddaad ku soo gaadho nasiib baad leedahay xanuun daran ba ayaa la yidhi madiinaad kaga timid faasraca sayra socodkii buu dedejiye ku daray xataa kaana bacda guruubi shafaqi midabkii axmarkaa markuu dhacayo cishihii la gaaray yuu nasala degey fasalla maqriba maqribkii wlcishaa walcatama iyo cishihii buu jamciyey oo uu tukaday jamaca baynahuma jamcu taakhiir uma qaala wuxuu yidhi inii ra'aytu nabiya nabiga calayh salaam baan arkay idaa jadda bihi sayru socodka hadduu yahay socod dadejinaya oo arrin degdega ay ku soo darido akhara almaqriba wa jamaca baynahuma maqribka dib buu dhigi jiray markaasuu cishaha oo waktigiisa waasax yahay ayuu waktiguu rabo ka tukan jiray maqhribki iyo cishihii wallah aclam bilahi towfiq sal allah wslam